بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم وشيخ أبي داود والترمذ والنسائي وأن ثقة وإمام وحافظة روى له الترمذي وأبو داود والنسائي قال حدثنا النضر بن شميل المحدث اللغوي عن صالح بن أبي الأخضر مولى هشام بن عبد الملك وخادم الزهري وأن ضعيف أه nin daciif way xadiidkiisu oo liito waxa aada lagu eedeeyeyna kaana yakhliطu bayna الsamaaci wاlkitaabati wاlcardi xadiidka uu sheekha ka maqlay ee samaaca ah iyo midku asagoo sheekha ku dul akriyey iyo midkii kitaabiya uu ku helay wijaadu buu isku khaldi jiray haddii marka la mutaabaceeyo oo axad kale u mutaabaceeyo xadiidkiisu صaxiix buu noqdaa wuuna roon yahay <clears throat> عن بن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رsuuل الله rasuulka ilaahi wuxuu ahaa أbyضa mid cad buu ahaa midab ahaan nabigu waa caddaa kaanamaa siiqa in laga dhalaasho laga abuuraad moodaa min fidatin fida laga abuuray rajila shacari timihiisu mid kala baxsan yihiin oy shubahayaan ayuu ahaa sanadka marka dacfigaasa ku jiro ka imanaya min jahad saalix ibn abi oo daciif ah marka aafada u badan ee lagu haystana waa alkhald bayna bayna asamaaci walkitaabati walcardi buu isku khaldi jiray mana kala sooci jirin taana marka waxay tustay cadamu xifdin wa cadamu diqatin fi اdabt wاlxifdi bay tustay marka waa la eedeeyaa xadiidkuna min xayثu اljumla waa xadiid xasan ah riwaayaad fara badan iyo shawaahid fara badan buu leeyahay kaana rasuul lahi abyada waynu soo maray rajl shacri rajl shacarina hadde waynu soo maray iyadu kaanamaa siiqa min fida macno ahaan riwaayaad lamid ah baynu soo maray mila alqamari waa wajigiisu ama falahuwa cindi axsanu min alkhabari inu soo maray kaana cunuqahu jiidu dumyatin fi sifaa'i lfidan shalay soo maraynay riwaayad fara badan iyo xadiis fara badan baa macnaha ku yimaada marka xadiidku min xayu ljumla waa sugan yahay sanadkana dacfigaasu qaba xadaanaa qutaybaة bnu saciid abu raja albaqlani sheikh ljamaaca sheikhu ljamaaca sida asalkaa sidaa wey laakiin sida la og yahay waa inaga kusoo maray ibnu maaja iyo meelo kaleba kusoo maray ibnu maaja yarwi canhu biwaasita ragga shantooda kale bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo tirmidi iyo abu daawuud si toosay waxay oga wariyaan qutayba laakiin ibnu maaja asagu waasita u maraa nin ardayba usii maraa kale oo ardaydiisa kamid a ah. inta badan wuxuu usii maraa axmed bn xambal axmed bn xambal buu usii maraa yarwi can axmed can qutayba mararka qaarkood abubakr bn abi sheba u maraa abubakr bn abi sheba can qutayba mar wuxuu u maraa axmed bn saciid addaarimi buu u maraa marna maxamed bn yaxya aduhli buu u maraa afartaa nin baa u badan afartaa nin baa u badan inuu u maro waa soo maray sunankan kusoo maray marka sheekhuljamaca adil ilaaq saasaa loo jeeda <clears throat> marka qutayba aynu marayno sawaabkuna waa in la kala reebo waa sheekh alkhamsa ilaa ibna maaja la yidhahda lakin ibn maaja yarwi canhu biwaasita qaala wuxuu ihi abaranii lay ibnu sacad almisri imaam ahli misra can abi zubayr moxamed ibn muslim ibn tadrus almaki can jaabir bn cabd llahi alansari radi allahu tacaala anhu canhuma cafwan ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wali waslama qaal curida calaya alanbiyaau curida waxaa lai bandhigay calaya dusheeda alambiyaau ambiyadii baa lay bandhigoo lay tusay fii manaamin baa nabiga loogu bandhigay ama fii yaqdatin cinda alisraa walmicraaj labadaa macnay culammadu marayaan intuba waa arrin jirta weeye in manaamu nabigu ku arkay ambiyada rusushuna way sugan tahay in isagoo soo jeedo oo haddii la dheelmiye la tusayn loo bandhigayna way sugan tahay curida calaya alambiyaa ambiyadii baa la bandhigoo la ituso la hormariyo anoo daawanaya fa idaa muusa calayhi salaam nabi muuse waaba asagoo ah xagga citaalka darbu min alrijaal nin dhaxaad weeye nabiy llaahi muusa la itusay xagga citaalka iyo dhumucda iyo ballaadhka waa nin dhaxaad buu ahaa darbun min arijaal waa rabc min arijaal rabcat min arijaal rabcat min alqowm marbuuca alqowm bay lamid tahay ruuxa dhexdhexaadka la yidhahdaa bimacnaa ruuxaan dheeraynan zaa-idna u dheerayn xaggana aan gaabnayn xagga dhumucda iyo ludana aan aada u weynayn aadna u ballaaran xaggana aan dhuubnayn ayaa darbiga la yidhahdaa dhexdhexaad wey aduu nin dhexe buu ahaa wey darbu min arijaal kaanahu waxaad moodaa min rijaali shanuu'ata qoyska reer shanuua la yihahdo raggoodii inuuba yahayba qoyskaa inuu ka dhashaad moodaa shanuuaduna waa qabiil yamaniyiin oo yaman degi jiray ilaa aminka dabaqaayaad ay ka joogaan qoyska ree asdi ree asdi qoyskay ka dhasheen wey marka waa qabiila bilyaman oo shanua la yidhaahdo mararka qaarkoodna asdu shanua laska yidhahda waa la idaafeeyaa qoys rag waxaa lagu yaqaanay rag aan aad u dheerayn xaggana aan gaabnayn aan balballaarin burbuurayn niman dhudhubanoo bogland aan ahaynoo dhexdhexaad ah ba ay caan ku ayaan qoyska asaga ah ee reeshan ah marka darbu min arijaal un bay sii fasiraysaa kaannahu waxaad moodaa nabiy muusa min rijaali shanuuata qoyskaa shanuuah raggeeda inuu yahay inuu ka dhashaad moodaa siduu u egyahay dhexdhexaadka iyo dhumucda iyo dheerarka inta marka la eego nabiy llaahi marka sidaa nabigu u tilmaamo u sifeeyey wa ra ciisa ibna maryama nabiy llaahi arkay calayhi salaatu wasalaam asaguna waa laytuso waan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan curwat bnu mascuud nabigu wuxuu tilmaamay haddana nabiy ciisa nabiy ciisa marka wuxuu ku tilmaamahayaa nimay yaqaanaan saxaabadu oo ay garanhayaanbu ku tilmaamay amaa nabiy muusa ruuxuu kusoo qabto markaa saxaabadu uu ka dhex waayey iyo muslimiinta uu garanay marka qoyskii yaamaneed ee la yaqaanay raggoodii buu nabigu markaa u dhigay waa shaygii marka maxsuuska ama macnawigaha in suura maxsuusa lagu miaaliyo wuxuu nabigu ra ciisa nabiy llaahi ciisan arkay ibna maryama calayhi الsalaau wasalaam faidaa waxaaba weeye buu hi aqrabu man ra'aytu bihi shabahan ruuxa ogu dhow ee u ekaasho badan aqrabu man ruuxa ogu dhow man ra'aytu aan arkay bihi shabahan shabahan bihi w oo ekaasho nabiy ciisa loo ekaado shabahan bihi ruuxa ogu dhow ee nabiy ciisa oogu eg waxaa weeye muslimiinta curwat bnu mascuud aلthaqafi saxaabigaa weeye saxaabigaas ayaa og dadkan arkay anu ishaydu ay qabatay ee muslimiinta ama aadamaha kale ah ruuxa ugu dhowee ugu ekaansha badan nabiy llahi ciisa waxaa weeye curwat bnu mascuud athaqafi sidaasuu marka nabigu ku tilmaamay waxaana ku yimid tilmaanta nabiy llaahi ciisa inuu ahaa jacdi timo dugala inuu ahaa axmar guduudan oo cas cariidu sadri laa ballaarhan waana dhaqanki waa tilmaantii curwa curwana saasuu eka nin guduudan bu ahaa oo midabka carbeed ka yar bedelan oo midabka hadda reer yurubkaoo kale ah yar guduudka ah ama hindidoo kale ah ayuu ahaa midab guduudan buu lahaa qaybo ka mid a reer inta badan way cad yihiin oo caddiin qarawxa wey laakiin qaybo guduudan bay leeyihin marka tin dugulana waa lahaa waana gududna oo ma cadayn wamaca dalika laa ballaaran iyo xabad ballaarana wuu lahaa tilmaantaas ayuu nabigu markaasi ku tilmaamay nabiy muuse isagu waxaa ku yimid E, rwaayadka qaarkood faida huwa aadamu jasiimun sabun e, e, nabiy llahi muuse marka nin maaran buu ahaa guduud iyo cadin isgalay oo jasiim ah laf weyn marka darbigiibuu noocaa noqonaya timihiisuna tima jilicsan oo bisqooley ahay marka way kala duwan yahan isaga nabiy llahi ciisa saasuu nabigu kala saaray aqrabu man raaytu aqrabu man duulkii u dhawaa mankaasoo ra'aytu aan arkay shabahan oo ekaashaha bihi biciisa la shabaho wuxuu ahaa curwatu bnu mascuud athaqafi idan waxaa soo haray nabilahi ibraahim oo nabiga la tusay ulcami rusul saddexdii u cuslayd buu nabigu tilmaamaya wara'aytu ibraahima calayhi salaau wasalaam nabiyulahi ibraahim baan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan saaxibukum yani nafsahu idan nabig wuxu sal slam faidaa aqraba man ra'aytu bihi shabahan ruuxa ugu ekaasha badan nabiyullaahi ibraahinna waa saaxibakum saaxiibkiin moxamed calayhi salaatu wasalaam nabig wuxuu le waa aniga aabbahi ibraahim ruux iga garan maayo buna sal slam ila waa aabbihii awogii weeye yacni nabig wuxuu ujeedaa nafsahu naftiisu ujeedaa wa ra'aytu jibriila calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi jibriil baan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dixyatuna khaliifat alkalbi saxaabigaasa aada uga egwo dixya waa saxaabi min asaxaaba kamid a ood garanaysa dixya ibnu khaliifat alkalbi baa loo yaqaanaa nabigu wuxuu uhi marka jibriilna laba goor buu nabigu ku arkay fii suurati alatii khuliqa calayha taasi nabigu kama hadlahay ee wuxuu ka hadlayaa mararku dadka isku soo shabaho nabigu markuu arkay jibriil fii suurati alatii khuliqa calayha bini aadam lagu wax lagu saaweyn karo lagu masayn kara ma ah jibriil oo duulahayo lix boqol oo garbaab ku xidhan yihiin oo rabbi siduu u abuuray baan arkay bal markuu duulay dhanka bari o dhan bu iga qareebi markuu kacay jibriil ee duulay dhankii bari oo dhan galbeed o dhan buu qarinay ama jihado dhan buu kaa qarinay intuu la egya weynankiisa ee markuu ambiyada u imanaya rususha waa inuu isku soo matalo aadame la fahmi karo oy quluubtooda iyo aysan ka didan oy xamili karaan dee kale lama xamili karo lix boqol oo garbaab axad ku duulahaya oo markuu aggan kaa maro galbeedba aad waaye hadduu koonfur udula koonfur o dhan baa kaa qarsoomi hadduu bari u dulan bari o dhan baad waayeysaa awooddaa marka lama xamili karo masaajidkuna ma qaado guryuhuna ma qaadi karaan guryaha ambiyada rasus ku jiraan loogu iman haya lagu soo booqana waxay lagu sheegi ma qaadaan masaajiddu ma qaado marka waa in ruux bini aadam ahaan lagu soo suureeyo marka inta badan nabig wuxuu isku soo ekeysin eh, cafan jibriil wuxuu isku soo shabihi jiray saxaabiga dixiya ibna khaliifat alkalbi min axsan الnaasi wajhan buu ahaa qurux baa ilaahay ku mashaqeeyey dixiya nin aad u quruxsan buu ahaa marka suuradaasuu ku iman jiray xadiidku markaasna waa xadiid saxiixa weeye xadiid saxiixa weeye marka haddii ibraahim nabigu u ekaaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xagga suurada iyo khilqiga iyo abuur abuur abuuritaanka khuluqdii iyo akhlaaqdiina waa ka shabaxay taa waxaa ka daran diinkiisina diinkiisii buu noqday uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahima xaniifa diintii buu nabigu ku raacay oo akaashi iyo wuxuu ku raacay khilqigii ee khalqigii buu ku raacay khuluqda iyo dhaqanka iyo dabeecada iyo mucaamaladiina waa ku raacay marka e, awowgii e, un marka suuro ka mida ayuu nabigu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii markaa fadli ee dheeraada ilaahay siiyeyna gooni buu u ahaa xadaanaa sufyaan bn wakiic wa moxamed bashaar bundaar sheikh اljamaaca sufyaan bn xadiidka marka adigu faa laga qaato waxaa ka mid a ah qadiyadda nabiga iyo ibraahim khusayse iyo qadiyad kaloo ah ambiyadu iyo malaaigtu inay leeyihin tashakul wax la yihahdo malaaigtu tashakul bay leeyihiin inay axadkii doonaan isku shabahaan qaabkay doonaana kugu yimaadaan ama xayawaan kale haska soo dhigeen ama aadamaha haska soo dhigeen ama sidii ilaahay ku abuura kugu yimaadeen marka awoodda ilaahayba subxaanahu watacaala siiyey waana shay banaan xataa shayaadiinta iyo jinku ayaa tashakulka iskale xadaanaa sufyaan bn wakiic wa moxamed bashaar bundar sheikhu ljamaaca sufyan bn wakiic waynu soo maray inuu yahay nin daciif ah ubtaliya biwaraaqihi fanusixa falam yaqbal faturika xadiiuhu baa la yidhaahdaa ama maxamed bashaar bundar isagu waa sheikh ljamaca iqatun jabal xaafid jaawaz alqanara kuwuu dhihi jiray dahabiyuu ka mid yahay ninka bundada waa tallaabay bunda ragga lagu baadhaa jirto oo ninka xun lagu reebo ama ninka liibta laga tuuro baa jirta marka bundada marka isagu ninka waa maray mar wuxuu dhahaa qafaza min alqantar wuuba ka bood maa marinba uu ka boodaa marka wuxuu ujeedaa ragga waaweyna ayagoo aan la isweydiinin ayuu saas u ka cabira eh, <clears throat> marka isagu bundaar warkiisu waa gooni amaa sufyaan wakiic waan soo maray inuu yahay sheikhu tirmidi wa bnu maaja amaa maxamed bashaar bundar sheikh ljamaca almacnaa waaxid xadiidkooda macnihiisu waa isku mid wa lafduhumaa mukhtalif buu ujeedaa shayna waynu soo maray ila tahay almacnaa waaxid idan waxaad kaa go-an qaybta kale ahayd saraabiila taqikum lxara hawlaha dhihi jirteen weeye haddii layihaha almacnaa waaxid maxaa meesha ku idmaaran oo ku qadaran allafdu mukhtalif saasuu sheekhu ujeeda ikhtisaar iyo iijaaz buu oga dan leeyahay macnaha xadiidkooda waa isku mid laakiin lafdigaa kala duwan marka mar hadduu macnihii midaysan yahay waxaa uu tirmide sameeyaa labada sheekh mid kamida ah lafdigiisuu keenaya labada sheekh mid kamida ah lafdigiisibuu keenaya kii kalena uu iskaga tegahaya maadaama ay isku macno dhow yihiin ragga culummada ah ee aan xifdiga badnayn looma ogola qadiyadda ayada waana lagu daciifiyaa waana lagu weeraraa waa hawshu waaqidi eeday waxaa eeday maxamed isxaaq ibnu yasaar saaxib almaqaazi baa eeday ragga aan tabarta badnayn lagama ogolo inay jamciyaan xadiidka xufaadda bilafdin waaxidin ay ku kaxeeyaan lagama yeelo laakiin ragga xufaadda waaweyn ee tirmidi iyo bukhaari iyo lamidka ayagu marna way lafdi basay jamcin hayaan hadday doonna way kala sooci karaan waa niman hadday doonaan wax kala soocaan warna isku dara labadii sheekh saddexdii sheekh ba xadiidkooda hal sii daynayaan yasuuquunahu siyaaqatan waaxida hadday doonaan hadhow la weydiiyena lafdigaa waa lafdigii bundaar buu ku dhihi kana waa kii sumaan waa kici kana waa kii maxamed muusa maxamed mutan abu muusa albasri kan waa kii qutayba kan waa kii abubakr bin abi shayba wuu kala saari marna uu isku celin ragga waaweyne motoraa culus ku socdaa laga yeelaa ninkii xoogo hayn wata hadduu hawshu isku sii daayo waxaa lagaa dhegaysan maayo waxaa iskugu sii dayna waa min suu xifdika weeye marka waxaa tahay sayi lxifdi laa tuqbal riwaayatuka waa lagu tuuri laakiin ninkii weyna asagu marna wax kala sooci kara waxna kala hagaajin kara waa laga yeela marka saa dhaqankaana iska ogaada qaala waxay dheen labada sheekh sufyaan iyo maxamed bashaar weeye akhbaranaa waxaa noo waramay yaziid ibnu haaruun alwaasiti shaykhu axmeda can saciid ibnu jurayr can saciid ibnu iyaas aljurayri imaam ahli wasit baa ninkaa loo yaqaana yaziid ibnu haruun alwasit wasil meeshii la ohan jiray dhinkii imaamka ka ahaa ee jahmiyada aad ula dagaalamayn aad u qiimada axmed uu jeclaawe waqad akara riwaayata canhu fii musnadihi can saciid ibnu iyaas aljurayri waa nin imaama jabal xaafida ilaa anahu tagayara aw ikhtalata fii aakhiri cumrihi yaziid ibn haruun alwaasiqina wuxuu kamid yahay man rawaa minhu eh, canhu bacda اkhtilaa bacda اkhtilaa buu ku jira marka xadiidkiisu dacfi baa ku jira lakiin riwaayaat kale oo mutaabacaad ah ayuu le duruq kulan xadidku ku yimaadaa min ariiq cabdilacla ibn cabdilacla buu ku yimaadaa qabla ikhtilaat buuna ka maqlay arrinta ayada marka xadidka duruqdaa kale saxiix ku noqonaya sanadkuna marka dacfiga yarkaa ku jiro ka imanaya min jihati الاkhtilaaط yaزيid بn harun اlwasit rawaa can saciid bn yaas اljurayri bacda اkhtilaaطihi aw tagayurihi qaala wuxuu ihi saciid samictu aba طufayl ayaan maqlay yaquulu asagoo leh ra'aytu nabiya ra'aytu nabiyu suubanahaan arkay saxaabigii baa odhanaya nabigaan arkay wamaa baqiya kumana hadhin bu calaa wajhi اlarضi adduunka dushiisa axadun axad ra'aahu subana arkay hayri aniga aan ka ahayn adduunkana maanta kuma noola buu nabiga ruux arko aniga ka ahayn lanna wuxuu ahaa min aakhiri eh, asaxaabati mowtan aw wafaatan ama waa aakhiru saxaabati mowtan cala ilaaqna culumaa maro xoojiye weliba qadiyada ayada ah marka wuxuu leeyahay nebi maxamed ruux indhaha ka buxsada isagoo caaqiloo garanaya wuxuu ujeedaa ruux asagoo muxuu ahaaye garanaya nabig sal slam arkay oo fahmaya anagaa u dambeeya waa runtii cid ka dambaysay lama arko qadiyadda iyada ah qultu waxaan ku idhi haddaan ahay saciid qaailku waa saciid saciid ibnu iyaas aljurayri waxaan idhi sifu nabiga ii tilmaan haddaad adugu tahay axadka u dambeeya nabiga indhaha ka buuxsada ee tilmaanta koobay ee tilmaami kara nabiga ii tilmaan qaala wuxuu ihi saxaabigii kaana abyada nabigu axad cad buu ahaa nin cad buu ahaa maliixan quruxsan muqasadan dhexdhexaad ah wuu caddaa waana quruxsanaa maliixu waa ruuxa quruxsan baa la yihahdaa muqasadan la dhexdhexaadiyey bimacnaa dhexdhexaad buu ahaa qasdan xagga citaalka dherarka dhumucda ayuu ahaa dhexdhexaad ba baa loo jeedaa xadiidkan marka muqasadka culama waxay leeyihin laysa biawiilin walaa biqasiir nimana waxay leeyihin muqasadan laysa laysa laysa bijasiimin walaa qasiir laf weyn oo aada u buuran oo hilib badanna ma ahayn ruux marka weydsan oo qallafsanna ma ahayn dhexdhexaad buu nabigu ahaa dhan kastaba dhan kastaba muqasad buu ahaa xadiidku markaasna waa xadiid saxiixa weeye xadaanaa cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarimi abu moxamed addaarimi saaxib sunan aw musnad kitaabka loo yaqaana musnad daarimi ta ninka iska lahaa waana min shuyuukh tirmidi wa muslim abi daawud abu daawud iyo muslim iyo tirmidi baa wax ka wariya oo uu sheekh u yahay cabdullahi bn cabdiraحmaan abu maxamed addarimi saaxib اlmusnad aw sunan kitaabka ninka iska lahaa weeye labay kale yihiin ninkan asaga iskale araddu cala aljahmiy ama naqdu bishr اlmarisi almulxid aljahmiy waa nin dambe waa ninka cuثmaan ibnu saciid addarimi baa la yihahdaa cuثmaan ibnu saciid addarimi baa la yihahda ninkaasi waa nin dambe oo wuxuu ku aqraan yahay bukhaari iyo muslim iyo tirmidi ku baab yahay ninkan laakiin waa sheekh ka weyn ayagoo sheekhoodii ah oo laba boqol iyo konton iyo dhowrkii buu dhintaa axmed buu aqraan la yahay nina waa fii طabaqati asxaabi اkutub الsita ayuu ku jiraa nina waa ma sheekh buu unoqon karaa way kala horeeyaan ninka marka faniga caqaa'idka wax ka qoray ee jahmiye meel la maray ee loo baxsaday ee musiibada ah waa ninka dambe ninka dambe cuثmaan ibn saciid addarimi ninkaa wey ninka balaayada ah ee fi radd cala اjahmiya wa ahli اbidac bal ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa kitaabkiisa iyo kitaabu tawxiid ibnu khusayma nimaan akrino labada aan fahmin usuul ahli sunna waljamaca ma fahmi karo waa laba kitaab culus wey labada kitaabna shaaficiya iskale la subxaanaadbila ma laha maan saciid adaarimina waa nin shaafica ah, bal min asxaabi lwujuh baa lagu tiriyaa ama ibnu khusayma maxamed isxaaq ibnu khusayma waa rukn min arkaan madhab arkaan shaafici marka raggaas waa hawsha annaga waa horka soo wadna waa dambe oo aan xagal daacnay ayaa xoogu xanaabilo micdna ka qaateen waa qarnigii saddexaad iyo labaad iyo ilaa qarniga afraad intaasi hawsha anagaa hogaaminay caqiidada iyo muxuu ahaay tawxiidka iyo sunanka iyo ilaahay muxuu ahaay xaqiisa iyo ambiyada xuquuqdaba ragga difaaci jira u adkaa ee taagnaa waxay ahaayeen shaaficiy waagii dambe uu yimid ninkii la odhan jiray cabdilmalik aljuwayni yusuf cabdullahi bn yusuf aljuwayni imaam alxarameyn loo yaqaan aw abilmacaali juwayn loo yaqaan ee taqaanaan ninkaasaa hawsha muxuu ahaay baashi leexiyey waagii dambe ashaafici waxay u go-een ashaacira u bateen waqala maa taraa shaaficiya ilaa an yakuuna ashcariyan hawl adag bay waagii dambe noqotay kitaabkan weyn ee loo yaqaana sharxu sunna laalakaai abulqasim waa nin shaafici ah hibatullah ibn cali abulqasim alaalakaai akbaru kitaabin fi sunna weeye asaga waa nin shaafici ah fannigaa marka innagaa soo wadnay gadaal bay hawshu ka halowday taar waa in lagu baraago waxaan saa u leenahay shaaficiye haddii lama nin baa un iskaga qaadan niman un meesha fadhiyo jahmiye ashaaciri iyo balaaye ah baa loo qaadan qadiyadaasi sax ma aha xadaثna cabdالlah بن cبdiرحman الdarimi abu mحamed صaaxib الsunan waa sheekh jabl ah qala xadaثna ibrahim بn mndir alxizami qala xadaثna cabdالعaزيز بn abi haabit الزhri wa matruk الxadيث waa nin ضaciifa jida ninkaas cabdالعaزيز بn abi haabit الزhri ضaciif jida dhibkiisuna wuxuu aha cinda ahli اcilmi nin xaafid oo waago xifdi fiican buu ahaa kitaabtu wax ku qoran jiray oo dhan baa ka gubatay markaasuu isku dayay inuu xifdiga ka yeedhiyo axaadiista haddee waxaadan soo xifdiyin markaasuu wuxu dhan isku sii daayay geel diday buu ka dhigay wixi o dhan buu sanka isku geliyay waxaan jirin wax jiraba waa sheegay idan matruuk اxadiiث اxtaraqat kutubuhu faxadaa min xifdihi faاkhtalata xadiiثu faturi wa kaana caarifan bilansaab nin abtirada iyo yaqaana iyo tawaarikhda u ahaa ad ugu fiican laakiin xagga xadiidka aafadaasaa ku dhacday sidaa darteed waa in markood aad iska xifdido haddii intaad xadiidkii xifdidoo dusha ka qabato adoo korna ka yeedhin kara kitaabna ka yeedhin kara ay kitaabtu kaa gubtaan markaa dambe waad u baxsan laakiin adoon xifdiyninba hadday kitaabtu <laughs> marka wal si qaab kale loo dhigaa oo ibn abi haabit awowgii baa loo tirinay o awowga weliba fog laakiin magaca asalka waxaa weeye cabdilcaziiz ibnu cimraan ibn cabdilcaziz ibn cumar ibn cabdiraxman bn cawf waa carruurtii ka farcantay warasadii iyo tarankii cabdiraxman bn cawf weeyaan ninkan cabdilcaziiza ibn abi haabitkaas marka abu haabit kunya min kuna ajda axadu ajdaadihi weeye marka abu haabitkaasi waa cumar cimraanka cimraanka kunyadiisa weeye waa cabdilcaziiz ibn cimraan ninka magaciisu abtirkiisa saxda ah cabdilcaziz ibn cimraan ibn m ibn cabdilcaziz kale ibn cumar ibn cabdiraxmaan ibn cawf azuhri sidaas wey waa nin matruka aafadiisuna halkaasa ka timid qaala wuxuu hi ninkaas imaamka ah ee ninka muxadidka xadatanii ismaaciil ibn ibraahim ibn akhi muusa ibn cuqba baa ii warabay musa ibn cuqba adeer u ahaa walaalkii baa dhalay musa ibn cuqba ninkii saaxibulmagaazi ee siyarka aada ugu fiicnaya magaazida ee xataa laga rajixi jiray maxamed isxaaq yaa adeer u ah ismaaciil ibraahim ibn akhi muusa ibn cuqba waa nin asagu saduuqa xasan alxadiid nimana waaba iqay leeyihiin oo xaafid ah can muusa bni cuqba adeerkii ma wax ka warinaya adeerkii wax ka warinaya ibraahim iyo muusa walaalo ah ibraahim ibn abi cuqba ibraahim ibni cuqba iyo muusa ibni cuqba walaalo ah ismaaciil hadda marka waa ina ibraahim adeer baa loo yahay can muusa bni cuqbata almadani can kurayb mawla bni cabaas can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaal kaana rasuul اlah rasuulka ilahi wuxuu ahaa aflaja ahaniyatayn mid dhoolla kala baxsan baa foolashiiyo dhoolahiisu way kala fogaayeen haniyadu asalku waa waa foolka foolasha kore iyo kuwa hoose ayaa nabigu marka iskuma dheganayn way kala baxsanaayeen sidaasaa loo jeedaa amaa dhooluhu rabaaciya iyadoo la yidhahdaa aflaja haniyatayn labada fool ama fooloshu mid kala firaarsan yihiin ama kala fog yihiin bay ahayn oo isku dhagayn oo issaaray dadna way isku dhagan yihin wa aragteen oo dadna way firaaq baa udhaxeeya idaa takallama markuu nabigu hadlo ee uu hadlahayo ru'ya waxaa la arki jiray ka nuuri waxaad nuur moodo yakhruju ka soo baxaaya min bayni tanaayaahu foolashiisa iyo dhoolihiisa bartankooda nuur baa ka ifi jiro kasoo bixi markuu nabigu hadlahayo ilaahay subxaana wa tacala uu ku karaameeyey idaa takalama nabigu markuu hadlo ama uu ummadda u sheekaynayo ruya ru'ya waxaa la arki jiray ka nuuri waxaad nuur moodo nuur la mid ah if baa la arki jiray iyo ilays iyo iftiin yakhruju ka soo baxaaya min bayni tanaayaahu foolashiisa dhexdooda iyo bartamahooda xadiidku marka dacfi baa ku jira sanadkiisa laakiin in aflaja aniyatayn oo rabaaciyatayn uu ahaa riwaayad kale axad kale ku timid qaybtan dambe idaa takalama ru'ya kanuun yakruju min bayni tanaayahu shaahid ma laha intaa iyadu sida muuqata baabu maa jaa fii khaatami اnubuwa wuxuu baab wuxuu ku yimid faraatigii nabinimada ama astaantii calaamadii nubuwada khaatamku waa inaga shalay soo tilmaanay xadaana abu rajaa qutaybat bnu saciid bni jamiil ibni طariif abu raja albaqlani shaykh اljamaaca waa inaga soo tilmaanay ilaa ana ibna maajah yarwi canhu biwaasita qaala wuxuu uhi imaamkaas xadaثana xaatim bnu ismaaciil abulxaariث alkuufi waa nin saduuqa calى aqali taqdiir ama iqaa cinda bacdi ahli اlcilmi xaafidku asagu wuxuu maraa صaxiixu اlkitaabi saduuqun yahim sidaasuu ku gebagabeeyaa hadduu kitaabkiisa wax ka yeedhinhayo waa hawl lagu kalsoon yahay kutubtu wax ku qoran jiray dawaaweyntiisuna waa hawl la hubay oo qiimo badan bay ahayd laakiin idaa xadaa min xafdihi xoogo wuu sakatin jiray ayuu markaa tilmaamay laakiin xaafidku wuxuu ka tegay laba tawfiiqoo aad u qiimo badano ibnu maciin abu zakariya yaxya wuxuu leeyahay iqatun intii la weydiiyey baa le xaatim ismaaciil ka waran markaasuu wuxuu yihi waa nin iqa ah cali ibn madini abababulxasan eh, ali ibn abdillahi madini abulxasan oo imaam ahlcilal sheekh اbkaari asag waa wuxuu waa iqatun kor buu u dhaafiyey labadaa tawhiiqba ee qiimaha badane midna ka imanaya yaxya bn maciin abu zakariya ka yimid midna ka yimid cali bn cabdillahi اmadini abulxasan sheikh اbukhaari ka yimid oo laba noocul culus ah nina xoogo waxaa lagu tiriya inuu yahay mutacanid mutashadid waa abu zakariya yaxya bn maciin nina waxaa lagu tiriya inuu muctadil yahay oo dhexdhexaad yahay weliba waa cali madini labada nin tawfiiqooda sheekhu kumuusan sheegin xaafidku tahdiibka walaa fii furuucihim waa ina anfacayaan xaatim bay anfacayaan marka xaatim ragga maraya inuu iqatun saxiixu xadiid ayaa xoog badan baad moodaa walcilmu cind allah can iljacd ibn cabdiraxmaan ibni aws jucaydna waa la waa la yidhahda marka magaciisa marna waa la taskiiriyaa marna isagoo mukabara lagu dhawaaqa fii saxiix bukhari waxaad ku arkaysaa bihada ariiq buu ku wariya xadiidkii can xaatim bn ismaaciil abulxaariث alkufi can iljucayd bn cabdiraحmaan can iljucayd bn cabdiraحmaan can iljacd bn cabdiraحmaan waa asaga musaqaran oo mukabaran waa nin iqa oo jabala qaala samictu saa'ib bna yaziid baan maqlay waa saxaabi min sikaari saxaaba lagu tariyaa yaquulu asagoo leh baan maqlay saxaabigaas dahabat bi waxaa isii qaado ila tagtay khaalatii habaryartay habaryartii magaceeda ma anan helin magaceeda ama isaga hooyadii cabla la yihahdaa bintu shurayx hooyadii baana garanayna ama eh, habareertii waa un saxaabiyad laakin magaceedaan ka hadlayna xaafidku xataa inaan kaalmaysanaan damcano xaafidku wuxuu lam aqif calaa smiha xaafid ibn xajar hawshu waayana waa hawl adag weeye xaafid ibn xajar oo bukhaari sharxaaya magacuu soo heli waayo way adag tahay nin dambe inuu keeno waa naadir leannu labaatan iyo lix sano kitaabka sharxayo waday labaatan iyo lix sano ayuu fatxubaariga wado sharxaayay soomaalida wax degdegay taqaanaa oo muxuu ahay khilaala sana aw sanatayn hadduu dhowr bilood dhaqaajima u tuurahayaaba lix iyo labaatan sanuu kitaabka sharxay oo daba taagnaa isagoo kaalmaysanaya xufaad dhowr iyo toban oo ardadiisa xufaad dhowr iyo toban oo kamid yihiin sakhaawi oo baqaaci kamid yahay oo kamid yahay busayri kamid yahay ibraahim annaaji kamid yahay xufaad ilaa koob iyo toban xaafid lagu qadaray iyuu kaalmaysanaya markuu ilaa boqol karaaso qora ama boqol sabxo u qoraba maalin khamiisa ama jimcuu la balagyahay xorta markaas kudu akriyi jiray waxay tacliiqiyaan bay tacliiqin karaan waxay duri karaan bay durahayaan waa laga niqaashi kadib baa dib loo eh, qori markaasaa meel la dhigahaya kitaab marka kusoo baxay weeye juhuud min alxufaad laakiin awood u badan xaafidka iska laha ardadu xoogow garbaabay ahaayeen iyo kaalmaad bay ahaayeen wamaca daalika eh, nin qaadi u ahaayo marka maraajicdu u baahdan uu heli jiray kutubta asagoo wax ka qorhaye u kaalmaysan maanta lama hayo in badan oo kamida ah. uludkeed waa maqan yahay maraajicdii fatxubaari uu ka waday ama kaalmaysanayey in badanoo ka mida lama hayo ilaa kun kitaab oo maraajic xaafid xajar ayaan lahaynin baa la sheegaa marka iska badaa w intaa lahayay baan hadda adu aad wada helayninba inta hadda adduunka joogtay la daabacay baadaan waxba ka helayn adugu oo laga yaaba in waxyar kaa soo gaadho marka gabadhaasi saxaabiya un ku dah min asaxaabiyaat alkariimaat dahabat bi khaalatii habaryarta baa isii qaaday ila nabiy subanahayna iisii qaadaanoo yaroo xanuunsan faqaala waxay tihi markay nabiga u tagto salaantay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina bna ukhtii walaashay wiilkeedu wajicun waa xanuunsan yahay wajicun riwaaya cinda albukhari waxaa ku timid fi kitaab الsalaa waxaa ku timid waqicun waa isku mid wajicun iyo waqicun waa isku mid wajicunna waa waa waa ism faacil caadi ahaan weeye wajicun waa ka farxin bay la mid tahay E, waa xanuunsanna baa la u duceeyo ilahay inuu caafiyo riwaaya xadiidku ilah waxaa ku yimi wiilkaa yarkaa wuxuu ka xanuunsanaa lugtaa laga haya lugtuu ka xanuunsanay marka gabadhaa soo qaada habriirtii baa soo qaada nabiga u keentay nabi allow ilaahay u bari u ducee tiri fa masaxa ra'sii madaxaygii buu nabigu gacanta mariyey wa dacaa lii wuxuu iigu duceeyey bilbarakati alla inuu barakeeyo khayrka iga badiyo wa tawada'a subanhu waa wayse qaatay fasharibtu waxaan cabay buu min wadu'i weysadiisi biyihii nabigu ku weyse qaatay ee jirkiisa taabtay ayaan cabbay ama weysadii ka soo hadhay baa lay cabsiiyey wa waan istaagay waa ilmo yar haddii khalfa dahri nabiga dhabarkiisaan istaagay fa nadartu waxaan fiiriyey ila alkhaatimi faraatigii baan fiiriyey oo bayna katifayhi labiisa garab u dhaxeeyo halka nabiga dhabarka kaga yaalla garabka garabka bidix bay marka eh, khaatamka ku yaalay garabka bixi meeshuu ku dhammaaday ee fiiqa ah halkaasay kaga taallay waqumtu waan istaagaa khalfa dahri nabiga dhabarkiisaan tagay buui fanadartu waxaan eegay ila alkhaatami faraatigi ama calaamadii nabinimada oo bayna katifay garbihiisa salkooda ku taalla ama garbaha bartankooda ku taalla waxayna u badnayd dhanka bidix bay ahayd ee ruuxuu kor ka fiiri unbaa garbaha dhexdooda ku qiyaasi xaqiiqdan waxay ahayd dhanka bidix bay u badnayd fa idaa huwa faraatiga ama calaamadii ama khaatamkii waxaad moodaa milu ziri اxajala zirigu waa galwiska ama badhanka waxaa u taqaanaa ama waa ukun labadaa macnaa lagu sheegaa zirigu waxaana lagu jamciyaa azraar baa lagu jamciyaa zirigu waa galwiskan oo kale badhankan wey macna ahaan baan ka hadlaynaa xajaladu marka laba macno lagu sheegaa shimbirta loo yaqaana xajalada midda inaguna ana kabarayda kabarayda laba nooca kabara yaryar iyo mid weyn oo dhabana cas la yidhaahdo inaad taqaanaan rag hoodigaa garanhayay mid dhabanacas la yidhahdo dagiiranka la-eg ama digaagtaba la-eg baa jirta kaba weyn muxuu ahaaye mararka qaarkood midaasaa xajadaa la yidhahdaa kabarada dhabanacaste weyn taasaa xajadaa la yidhahdaa waxaa kaloo xajala la yidhaahdaa teendha yar ama shandarawo yar oo sariiraha dushooda lagu xidho sariiraha waaweyn ee islaanta la aroosahay iyo odayga la yar xumaynhaya sariirtooda dushooda baalasha waxaa lagu xidhaa shandarawo ahaan oo aada moodo muxuu ahaaye sisiyeri aada moodo oo ugu qarsamo oo lagu dhuunto taasna xajala la yidhahdaa marka haddaan xajalada ka dhigno sisiyeri iyo tendhadii zirigu waa galwiska iyo badhankii sisiyeriga ama muxuu ahaaye tendhadaas xajalada haddaan kabaray ka dhignana waa ukun zirigu zirigu wuxuu noqon hayaa ukuntii kabarayda macnaha inaad fahantaan baa muhiim jiddan fa idaa huwa waxaad moodaa buuhi mila ama milu cafwan milu zir اxajalati kabarayda ukunteedoo kale ay la eg tahay cadkan hilibkee soo taagan ee astaantii nabinimada ama khaatamki ah qadar ahaan iyo xajmi aan waxay la eg tahay kabarayda weyn ukunteedoo kale ama waxaan dhahaynaa waxay la eg tahay sinsiyeeriga siraha lagu dul xidho ee gabadha arooska loo xidho badhamadeeda ama galwisyadeedoo kale ay la egtahay galwis weyn weeye oo lagu ururiyo sinyeeriga marka la xidhahayo baalkan yarkii amiisyaha ku dheganoo kale sakaraadka ma bahal weyn wey lanna maxaa yeele riwaayaad kale waxay caddeeyeen gaan gacan la tuujiyey bay la ekayd gacan la duubay misla jamc gacan saa loo duuba fara lasoo laabay bay la ekayd marka ninka qiyaasta weyneeyena gacantu duuban buu la ekaysiiyaa ninka yareeyana wuxuu gaadhsiiyaa mila bayd اxamaama qooleyda ukunteeda oo kale qooleyda ukunteeda ugu yar nin qiyaasay wuxuu ku qiyaasay calaamadaas nin qiyaasay inta u badan ku qiyaasana waa gacan tontoon buu ku qiyaasay ado gebagooda inahaas wey faidaa huwa waxaad moodaa faraatiga ama khaatamkii qadar ahaan milu ziri اxajalati sisiyeeriga galwiskiisoo kale ama badhakiisoo kale ama kabarayda ukunteedoo kale warkaan soo gaabin idan taasi marka waay xadiidku wuxuu tusay in muslimiintu ay barakaysan jireen nabiga sal lay slam ee dadka xanuunsan u geyn jireen nabiguna hawshaasi uu soo dhowan jiray muslimiintana uu la tacaufi jiray waxaa kaloo eh, laga qaatay inay banaan tahay nabiga biyihii biyihiisii aahaartii baaqiga ahayd in la barakayso maslada waa masala majmuca aahaartiisii badaniga ahayd iyo tiisii muxuu ahaayey eh, eh, dharkiisii iyo gankiisii wax o dhan ba in la barakaysan karo waa masala majmac aleyh cinda ahli lcilmi hal masala khilaaf ka taagan yahayo atabaruq biahaari nabiy makaaniya goob meeluhu nabigu fadhiistay ama habeen bariyey ama maalin u ku dangutay ma la barakaysan mise maya saxaabadu mucdamkooda waxay ku tageen inaysan banaanayn atabaruk biaahaari nabiy اlmakaaniya inaysan banaanayn bay saxaabada ku tageen cumar iyo abubakar iyo saxabada akarkooda waa diideen ibnu cumar baa asagoo hawshaa isku dhibi jiray oo xataa jidku nabigu maray inuu maro isku dayahayaa hadduu waddadii soo maro oo nabigu maalin meel uu ku furto uu soo maro inuu ku furto hadlay durayba allah ka dhigo barin aroorba allah ka dhigo waagii baryey halkaasuu fadhiisanaya maxaa jira nabigaa maalin meeshan ku furtoo degay oo ku mxuu ahaa raashin karsado kuleeyahay hadduu soo maro meeluu nabigu ugu leexday kaadi iyo dana gudasho kaadibu iska raada wuuna ku leexanhaya ibn cumar hawshaa isagu aad buu u raaci jiray saaba aabbihii iyo kayrkiina way ku inkireen aabbihii cumar iyo akaru saxaaba waa diideen wixii inta aan ka ahayn aaaarta makaaniga aan ka ahayn iyo mawaadicda nabigu uu tegey ee nabigu u maray caadi ahaan u maraa laga hadlay meelhi ayuu sharcigu uu yidhi in la barakaystayo multazamka iyo hadee kacbadii lagama hadla waxaynu ka hadlaynaa goobaha caadiga nabigu uu aada alla u maray baan ka hadlaynaa meelaha inaan la barakaysan karin bay ahlucilmigu u badan yihiin ayagu <clears throat> waxaa kaloo laga qaatay fahmadii iyo dabdigii ku jiray saxaabiga saa ibnu yaziid isagoo yar oo xanuunsan oo laamiga loo geeyey ayuu wuxuu tilmaamayaa kaatunkii iyo calaamadii nabinimada arkayba sideeda u tilmaamay sideedaba u tilmaamay xadaanaa saciid ibnu yacquub aalaqaniy saciid ibnu yacquub aalaqani abu bakr iqat imaam saaxibu xadiid waa min shuyuukhi tirmidi abi daawuud wanasaa-i min shuyuukhi tirmidi wa abi daawuud wanasaa-i qaala wuxuu ihi imaamkaas xadaanaa waxaa noo warramay xadaanaa de damiiru jamciga waxaad isticmaali markaad badantihiin idinkoo kooxaaduu sheekhu wax idiin yeedhiyo hadhow markaad xadiidka tabinayso xadaanaa waad dhihi waxaa kaloo banaan inaad akhbarna tiraahdo xijaazintu ma kala qaadaan abarna iyo xadaana maaribada ujeeda ma kala qaadaan amaa xijaazintu way kala qaadaan abarna iyo xadaana waynu gaari doonaa insha alla nadmu nuqt fikr baynu ku gaari doonaa haddii xadiidku sheeku uu kuu yihi oo carabkiisa aad ka dhagaysato hadhow waxaad ku warin markaad warinayso xadiidkii tabinayso xadaanii haddaad jamaacanayna xadaana baadi haddii laakiin sheeku aad ku dul akrido adugu oo tiraado xadaakum fulan ibnu fulan can fulan oo sheeku marka udambaysa nacam ku yidhaahdo oo adugu aad akrinayso sheekuna uu ku dhageysanayo cardi baa la yidhaha alcardu cala sheikh alqiraa'a cala sheikh markaa aad e, dambe tabinayso ila sheekh baa ku dul akriday uuna kaa feermeeye sax baa tay buu ku yidhi idan waagi dambe adugu aad sheekh noqoto xadiidkii yeedhinay waxaad dihi akhbaranaa fulan xadiidkana dhihi mayse lanna kuma tadi maadan ka maqlin adaa ku dul akriyey wuxuuna kuu sheegay inuu xadiidkiisii yahay hadhow marka akhbarnaa baad dhihi haddaad badnaydeen haddii aad keliga ahayd waxaad dhihi akhbaranii haddii laakiin sheekhu uu yihi isagoo carabkiisa adugu aad dhegaysta ahayd xadaanaa baa meesha taalla marna adaa dhegaysta ah marna waxaa tahay sheekaa dhagaystaa labadaa wey hadduu sheekhu dhegaysta yahay waa akhbarna haddaad adugu dhegaysto tahay waa xadaanaa labadaa baab bay kala yihiin xadaanaa ayub bnu jaabir ibnu sayaar الsuxaymi alkufi alyamaami ضaciif waa nin daciifa weeye ninkan ayub bnu jaabir bnu siyaara suxaymi alkuufi waa daciif cinda ahli اlcilmi wuxuuna eeday oo u badan kitaabkii wax ku qoran hayay yaa luxuuqaad lagu arkay ilxaaqa waxyaaba laga dabageeyey kitaab buu yeedhsaday diiwaana ummadda u yeedhin jiray sheekna uu ka qorta laogy axaadiis kooban baa ku qoray waagi dan lagu arkay waxuu ku birbiiriyey iyo fog ku qorqoran iyo wax gadaa laga ilxaaqiyey ninkaan aamin ba ah lama aamini karo ahlulcilmigu siday u ilaaliyeen diinka iyo sunada nabi maxamed iyo axaadiistu wax la qiyaasi kara ma ah haddayba ku arkeen kitaabkaadi oo feegaar dambe iyo kadabageyn iyo meelo banaan buuxin iyo xoogo naashnaasha waa la tamay ninkii intaasu marka yaa u badan wuxuu eedaa ayub ibnu jaabir ibnu sayaara suxaym alkuufi alyamaami ani aciif ala yati xaal can simaaq ibni xarbin can jaabir bni samura qaala ra'aytu اlkhaatama bayna katifay rasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam gudatan xamraaa mila baydaة اlxamaama wuxuu ihi saxaabigu ra'aytu اlkhaatama calaamad nubuwadii calaamadii nubuwada ama astaan nabiyeedkii nabinimadii baan arkay buu i khaatamku waa inaga shala soo maray khaatam iyo khaatim farqiga udhexeeya bayna katifay rasuuli illah rasuulka labadiisa garab dhexdoodaan ku arkay xaala kownaha ay tahay udatan ama udatan xamraa oo raaytadu raaytadii mafcuulkeedii labaad baad ka dhigi udatan qanjir xamraa oo guduudan udadu intaba waa qanjirka ama hilibka soo baxay soo kuustay shirkidiis kale ka kuusan tuluxda waxaa inagu naqaano ama bura ahaantoo kale ah baa qudada hadda loo jeeda ama aslu udda waa waxaan qanjirka unaqaano inagu aslu udda waa qanjirka asalkiisu nimanna waxay dhaheen hudud waaa hadda loo waa tawaada geela meeshan awrta madoobaata ee markuu qooqa muxuu ahaaye uu ka dhidida xaggana aada iyo aada u madow taasa hudada loo jeedaa hudatan ka albaciir nimanna saasay marahayaan almuhim waa hilib yar oo kuusan buu ahaa oo soo yuucan xagganna madow tixtix yar leh timana leh buu ahaa khaatamku sidaa loo badan yahay raajixa nusuustan ay su ay caddaynayso nabigu muusan ku dhalanin bartan garabka silkiisa kaga taalla nabigu kumuusan dhalanin ee maalinka la jeexay ee nabiga boggiisii iyo beerkii la dilaacashay wadnihiisii la soo bixiye beerkiisii iyo iimaan iyo nuur laga buuxshay ee jibriil iyo mikaal xaggana ee toleed ayaa halkaa dambena timber lagaga dhuftay halkan waa laga jeexay wadnihiisii baa la soo bixiyey xafu shaydaan baa laga baxshay nuur iyo iimaan iyo xikma iyo cilmi baa lagu shubay iyo deganaansho markii la tolay oo isqabsadayna jibriil baa wuxuu hi mikaail adugu tol labada dhakhtaree qalaysa nabiga tol baa le adugu tol jibriil tin baruu qaatay min halkaas ku dhuftay meeshuu tin nabiga kaga dhufto garabka salkiisa ayd baa soo booday ayadaa sidaa noqotay ee wuxuu nabiga ku dhashay ma aha riwaayaadka tilmaamahay oo dhan inuu nabiga ku dhashay waa baaila wax jirana ma aha riwaayadka suganee saxiixa nabigu maalinkaa la qalay ee baadiyata bani sacad ee xaliima sacdi uu la noolaa baatin balaa lagu dhuftay jibriil baana gacanta ku dhufashada lahaa saasayna ahayd ahlu kitaabkuna way ku yaqaaneen kutubtooduna way qoraysay nasaari yuhuudba muslimiintuna intii aqoon lahayd qabla islaam wax garanayay xogtaa way hayay dad badanba marka markay arkeenba ku islaamay ku islaamay waxaa kamid a ah salmaan alfarisi oo xogta asagu hayay ayb udatan cad bay ahayd hilib ah xamraa guduudan mila baydat xamaama qooleyda ukunteedoo kale laeg amaamadu waa qooleyda amaamadu qooleyda waa utaqaanaaso qooley lama yaaan marka ukunta qooleydo kale ay la ekayd wey waa saxaabiga u yara tilmaamay ee u qiyaas yar intaasu ekeysay wax ka yar lama sheego nin qooley ku qiyaasa ukunteeda iyo nin ka badiyo gaadhsiiya muxuu ahaaye gacan tontooma gaadhsiiya intuu waa lahayeen ama axaadiia ku timid ka baydat nacaama goroyada ukunteedoo kale iyadu waa baail cinda ahlicilmi goroyada ukunteeda way weynta aad bay u weyntahay meesha marka waa turu dhan bay noqonaysaa hawla ark dharkeeba kasoo kasoo taagmaysa wy taas marka riwaayadka ma sugno ragga aad qadiyada uga hadlay ee khaatamka asalkiis wuxuu ahaa iyo axaadiita baailada ku timicnaha tilmaamay xaafidka kamid a ah. fatxulbaariga mujalladka lixaad ha laga muraajaceeyo safxada lix boqol afartan iyo sagaal baa loogu laaban karaa aad buu qadiyada u sharxay eh, bacdu riwaayadba waxay tilmaamaan in eh, faraatiga dushiisa uu ku qoraa maxamedun rasuulullah eh, maxamedun rasuul ay ku qoray ma asixin xaadiistaas waa daciifa cinda ahli cilm kulligoodba way daciifinayaan waxaa ku khaldamay xaakim iyo ibn xibbaan aad baana loogu naqdiyay qadiyada ayada ah bacdu ahlicilm bacdu riwayad waxay tilmaamaan inay ku qorayd idhab fa anta mansuur waxaa ku qoraa idhab fa anta mansuur soco nabi maxamed meesha doonta aad waa lagu gargaarhayaa idan in wax ku qoraa ma sugno calaamada yarta halkaa kasoo yuucan en wax dhibaa nabiga ku haynin ilaahayna subaa oo astaanta oga dhigay ahayd calaamad nabinimay ahayd oo la og yahay wax ku qoraana ma jiro sida raajixa xadiidku marka xadiidku maxaytu alisnaad waa daciif oo ayub ibnu jaabir ibnu sayaar suxaym alkuufi baa ku jira ama min xayu lmatn xadiid sugan weeye shawaahid aad fara badanna waa leeyahay duruq kalena waa leeyahay min ariiq israa ibn yunus buu ku yimaadaa ruq kaloo dhowran wale min ariiq shucb xajaaj buu ku yimaadaa min ariiq wuxuu kaloo ku yimaadaa sidna haarun alwaasiti buu ku yimaadaa duruq aad fara badan buu xadiidku leeyahay xadifkuna waa sharxaa iyo keyrkiiba markaan marinay tirmidi jaamiciisana waynu sharxnay xadiidkan iyo shawaahidiisaba xaadidana abu muscab almadani abu muscab axmed ibn abi bakr azuhri baa loo yaqaanaa abu muscab waa kunyadiisii axmed ibn abi bakr azuhri abu muscab azuhri waa shaykh ljamaca shaykh اjamaaca weeyaan waana tilmiidu mali raawi muwa min ruwaat muwa buu ku jiraa muwa mali ragga wariya buu ku jiraa yaxmu yaxya layti iyo muxuu ahaayey ninkii loolan jira yaxmu bukayr iyo asagan abu muscab almadaniy maxamed xasan ashaybani ruwaad fara badan baa jiro imaam malik muwaaa ka qaatay ragga ka qaatay buu ku jira kaana faqiihan caaliman wamuxadian nixriiran buu ahaa laakiin waxaa aada loogu eedeeyey wuxuu nin fataawo badan aqiisada aad u isticmaala ra'yi badan marka riwaayadii ra'yigu jamcin jiray xoogu marka muxadiiin hawsha waa necbaayeen oo khilaaf xaad ah udhexeeyey reer kuufo asxaabu ra'yi ah iyo reer ciraaq iyo xijaaziyiintu xijaaziyiinku hadday ra'yete iyo aqiise iyo hawlaha kugu arkaan iyo caqli caqli malagaabaa galahaya marka way laakiin ninka aduusan ku xadgudbin way soo dhaweyn jireen sidii shaafici oo kale haddii xoogaa yar tillaabsato inay geeska ku eliyaan baa laga yaaba amih mcab eh, almadani zuhri nin aad u qiimo badan bu ah waliba ku adag murjiada bal nink wuxuu takfiriyey murjia fuqaha fii jaamic tirmid baynu ku maray fii kitaab alcilmi eh, waliiman baynu ku maray inuu leeyahay man qaala aliimaanu qawl waictiqaad faqad kafar oo abdaal buu taagan yahay qawl waictiqaadna waa madhabu abi xaniifata waxamed abi sulayman murjia fuqaha nimanka roonaa weeye marka ninka asagu eh, ictiqaad iyo qowl ninkii iimaan kusoo xasriyey ee acmaasha ka ka saaray iimaanka takfiriyey maxaad u malayn inuu ku samayn lahaa ninkii yidhi alimaan ictiqaad basaw iyo macrifa qalbiya basaw ee qowlka xataa diiday isagu waxaan u malayn inuu inuu casr ku duulayo xadana abu muscab almadani qaal xadaanaa yusuf bn yacquub ibn abi slm almajishuun ibn almajishuun baa loo yaqaanaa waa nin imaam jabal madani ah can abihi aabihi aabihi waa yacquub ibn abi slma ibn almajishuun an caasim ibn cumar ibn qadad alayfi can jadatihi rumayta saxaabiya jaliila weeye qaala waxay tihi jaddada rumayta ah samictu rasuul allah rasuulka ilaahay baan maqlay walow ashaau haddaan doonana yani waxbaan ka maqlay wey oo waan soo gaadho oo hadalkiisi baan dhagaysto oo diinkiisi baan wax ka wariyaaw walow ashaau haddaan doonana aan uqabila inaan dhunkado alkhaatama faraatiga nabi maxamed alladii kaasoo bayna katifay labiisa garab ku yaalay la facaltu waan yeeli lahaa min qurbihi dhawaashi u idhowya awgeed nabiga aan u dhawaaday bay tiri yani hadda waay ku aqiijinay samaaceeda nabiga ay ka maqashay ma meel fog bay ka maqashay ma hadal dulduulkii iyo balaftii baa soo gaadhay mise nabigay hor fadhiday a nabiga aan maqlay hadalkiisa haddaaban doono saan ugu dhawaana waxaan dhunkan karay tiri muxuu ahaayey faraatii nabiga dhabarka kaga yaalay yani waxay ku xaqiijinay nabiga la kulantay u dhawaatay xataa ay dhunkan kartay muxu faraatiga nabiga dhabarka kaga yaalay bay gabadha ku cadaynaysa walow ashaa haddaan doono an uqabil anaan ogado alkhatam astaamad nabiyeedka alladii kaasoo bayna katifayhi nabiga garbaha salkooda bartanku kaga yaala la facaltu waan yeel laakiin ma yeelin ixtiraam nabiga aan ixtiraamay xishood aan ka xishoonayo maaa maxaan u yeela min qurbihi min ajli qurbihi idan see kugu suuragen addoonkantu waa u dhawaawo taqbiilku waxaa suuro gelinaya yani waa maxay waa min jihati lqurbi min anabi sal l slam aad baan ugu dhawaawo yaquulu nabiga walaan maqlay marka hadda waxay maqashay u laabatay intan dambe waa jumla ictiraadiya ee waxay iskugu xidhan tahay hadalku samictu rasul la slam yaquul lisacad ibni mucaadi yama maata ihtaza lahu carfu raxmaan intaasaasaa iskugu xidhan waxay kuu soo dhexgelisay nabiga inay la kulantay una dhoweyd markuu hadalkaa lahaa nabiga walaan maqlay yaquulu lisacd ibni mucaad ku leh maata maalinku nabigu geeriyooday maalinkuu geeriyooday sacd cafwan maalinku sacd geeriyooday ihtaza lahu waxaa u gelgeshay ama u ruxday sacad geeridiisa carshu raxmaan allah raxmaana carshigiisa yani tacdiim iyo weynayn iyo qadarin iyo fadligu kulaa cinda allahi ayaa iyo cinda almalaaika wa cinda carshi raxmaan ayaad ku garanaysaa in mucaadna aad u qiimo badan ba ogaaskii ree aws buuna ahaa qoyskii ree aws ee tir ahaan yaraa tay ahaanna badnaa ree aws buu ogaas u ahaa markuu asagoo dhintana useyd bin xudayr baa usha qoyska qabtay marka ree aws niman yar bay ahayn tira ahaan laakiin taye ahaan qoys lamida kuma jira muslimiinta reer khasraj oo caraka waa u ayagu waxay ku quni jireen faro iyo tiro niman tiro badan bay laandheeraa bay ahaayeen amaa ree aws ayagu ayagoo yar bay taya badnaayeen toban nin ree awsa boqol reekhti bay udhigantaa niman aad u adag bay ahaayeen marka meeshay galaan waa lagu kala baxahaye ree aws sidiisoo dhan laangaab oo dhan baaba dhib badanba soomaaliya waaba taqaanaaye laangaab oo dhan baaba sidiisaba la keri waa ah oo la dhaqaajininba si uleyaan lagu ceebaynin iyo waxba lagaa sheegin buu gebigiisaba xaaqmahaya dhammaan haya laandheer waxba usoo hadhay moogta ceeb wax ma marka waxaa wey ree osman aad adag bay ahayn qiimo badan ansaaru rasuulillah intaad iska kaftane niman aad u qiimo badan bay ahayn ayagu marka raa-us oo ka badan bay la tartami jireen de raa-us wax sameeyaan khayr iyo fadli ah ayagu inay sameeyaan bay rabaan ree khasraj ree khasraj markay hadda soo dileen muxuu ahaa lii sheeg waxay soo dileen ree baa ku horeeyey ree baa ku horey mise re waaa ku horeeyey eh, ree baa ku horeeyey kacb bn ashraf bay reesa soo dileen markaasuu nabigu ku ammaanay aflax alwajhu ku yidhi aflaxat alwujuh wuu u duceeyey ree os baa yidhi nabi alla waxay dhi anaguna gaal weyn oo muslimiinta dhibay noo tilmaan haddii yeeli mayna haddii kale nabigu wuxuu yihi musaas ahaa ibn abilxuqayl oo khaybar jooga warkiisa labi ninkaa meel soo saara meel ba soo saareen ki jaabir bn catiib lugta ka jabtay ee nabigu u duceeyey markiiba lugta ilahay u caafiyey marka qolyo ku tartamay ahaayeen khayrka iyo wanaagga jaahiliyan hadda soo baabiye oo boqolaalan sana soo dagaalamay ahaayeen ilaa yoma bucaad ay isku baabi'een yoma bucaad dagaal wuxuu ah ilaahay hordhac ooga dhiga nabi maxamed sal slam akaabirtii labada qoys baa isku xaaqmay duqaydii jaahiliyada maamulahaya shirkiga agaasimahayay ee reerka isku baabiyen o dhan baa xaaqmay saa darteed baan reeos ooma soo hadhinba nin weyn nin oday ah oo taliya reos ooma soo hadhin sacad nin da'yar buu ahaa ibnu mucaad usidna sidoo kale nin da'yar bu laakiin ogaasnimadii cid xigtaa la waayo isagoo da'yar buu marka la dhistay amaa reer khasra iyagun lugtay la baxeen nin duqa oo waxaa ka soo hadhay duqaydoodii cabdillahi bin abin saluul baa ka soo hadhay hadday laakiin noolaan lahaayeen buu i anas mise wuxuu ahaa jaabir hadday duqaydii ree owso sida u dhammaystiran iyo reer khasra sida u dhamaystiran nabigu soo bixi lahaa dad badan ma rumeeyan buu dad badan ma rumeeyeen maxay duqayada dadka ku fadhiisan nimankan mcidiribtae duqayada garcasta ah ee balaayada ah baa dadka aafayn laha ibnu ubay ibnu salul baaba nafta ummadda u keeno laga dhaqaajin waayo diinkii oo nabiga dhibay oo muslimiintana baaba'shay toban asagoo kale hadday reeqta ku jiraan ree toban le-eg ku jiraan soo lama baaba'e iyagoo xaaqmay oo niman dhalinyaro oo iska fayogo ay reerka maamulahayaan buu nabigu yimid nasri bay noqotay waxaa laga yaabaa laftirkooda soomaaliya wax inuusan ka hagaagin ilaa ay kuwaa dhammaadaan ilaa ay kuwaa dhammaadaan <clears throat> sheekh boqolsoon oo kii habaarayba ilaahay kuwaa dhamma yidhiba intaas ilaa wiilasha yararka ay soo harhaan ee fayow ee faara iyo bakti balaaye ka fayow somaaliya ka hagaagi maayo kii habaaray ee xataa sigiiska intuu ka istaagay ninety three bilowgiisii ka habaartamay sheekhu waad garanaysaan beeleta hawsha iyada ah wax jira wey reer mudugana waxaa laga sheegay inay ku mahmahaanba nin nin weyn ma wada islaamo waayeel ma wada islaamo waa maama waaan maya xaqiiqa waayeel ma wada islaamay dheen waxay oga jeedaan ninka odayga ee kusoo dhaqmay xeer jajab iyo xeer muxuu ahay soomaali iyo bakti iyo faara qabiil iyo qabyaalad kusoo dhaqmaya ee xasho iyo balaayo iyo reebel iska dhici iyo iyo soodan riic iyo nin feeraha wax laga geliyo iyo xadgudub kusoo koray hadduu xataa diinta qaato si fiican u ficnaado wuxuunbaa ku hadhay baqaayaad ah baqaayaad wuxunbaa ku hadhay oday hadda aan geero ku maqal oo qaxootiga joogi jiray wuxuu ihi meelahan xeryahan kenya wuxuu ihi laabudda min shirkin asqar sidaduba umuxuun shirka asqara waa in ruuxa aadamaha laga helo ha lagu ammaano iyo ha lagu soo fiiriyo iyo wuxuun waa in wax ku socdaan ikhlaas mujarad ah oo ilaahay darti un wax loo wado saafi ah in la helo adag tahay xaqiiqa jirtu ka warramaya maaha wuxuu waa diin ninkan soomaaliya ugu ikhlaas buu maanta hadduu wanaagu simi adan ku ammaanin waad kala dhimanaysaa dad idin sheekh hebel wadaa kan hawsha adaa wada bal hawsha la socoode ragga isku wada xirtana ka warqab oo dacwadan diinka loo dhiidhiyo haddii sidooduba ummadda ragga ku dhowraa ilahay ku dhowraa ku jirtaay oo markaa uu wadaadku usan qoslin waxba socon maayo marka intaa yartaa waxaan umalaya waa un dadku bini aadamka o dhan baa iska jecel maanta waa la iska jecelyahay aad baa hawshaa loo daneeyaa marka sacad raggaasuu ku jiray nin qiimo badan oo nabigu jecel yahay buu ahaa markay xaaladu weliba adag tahay oo xaalad dagaal tahayna raggu la tashan jiray bu ah nin adu calo adag bu ah lama sheegin ansaar in la calo adayga asaga laguma sheegin hal nin baa laga soo reeba asagoo reer bani reer juhayne ahaa asaarna dhaqan ku ahaayo cabdillahi bin unays aljuhayn la yidhahdo ninka asagu baabkiisu baab gooni u ahaa weligay e, wuxuu ilaahay abuuray kama nixin bu weligay wuxuu alla abuuray ama xayawaan iyo dugaaq iyo bahal ha noqday iyo halaq iyo ama aadama ha noqdo weligay buu i ma ma xishoonin sidiisuba nabiguna waa u qiray dan waaa biniaadamba ma ah biniaadamka waaa lagu yaqaanaa inuu wuxuu naxo oo n danqado mararka qaarkood cabsi ay wuxuun ka gasho marka ninkaa waa ninku nabigu u diray muxuu ahaaye sufyaan ibn numayx alhudali ama khaalid ibn numayx alhudali ninka musiibada ahay ciidanka dumahayay keligii baa loo diray wixii keligii loo diray buu marka yuu qabay dulaan keliga keligaa duul baa le an boqoloo kilomitr baa lkeligaa duul gaala dhex tag ninkaas soo deg al mararka qaarkood ciidan dhan hal ninoo laga dilay ku dumahaya dawlad dhan baa waaa laga yaaba intii nin laga dilo inay duntaba ninkaasaa balaayo isku haya oo intaas faylaha soo gelisay geedka la harsanhayu ahaa madaxweyneha hadii lagaa taabto halis wey ninkaasoo ciidan dumahaya qarn sanadka hanaad hijrada ciidan diyaarin hayo oo reer khusaca dhex degan oo balaayo isku keenay han kun oo nin buu soo waday oo u rabay inuu madiine nabiga ku galo ku baabi'iyo nabigu xogti buu helay darba istibaaqiya buu sameeyey aan iska sugno markay madiina inoo yimaadaan baan gelayna hawsha ma ah curdaan dharis baa la yihahdaa darba istibaaqiya waa in laga hortago gaaladu way yaqaanaan maraykan yaro yurubka wadaaddu markay arkaan meel urur islaam ka asaasmay oo waxwado waxaa intaysan ballaaranin hala baabi'iyo xiidkaa laguu siibi dib dambe soo cifan maysid haddii lagu yarkaadiyo ah, taranto oo ummadda aad dhex gasho ummad isfahantaan hadhow lagu loodin maayo meel lagaa qabtana ma laha waxay dhaheen qabaailkii muxuu ahaay reer koonfureed daarood marbuu qabashada waa goorma oo markuu keligii ahay yimid isagoo socda markuu keligii ahay muxuu ahay loo meheriyey doombera loo meheriyey marka haddii intii la qabta la gawricaha dhibkooda waa laga nasan lahaa sidaas sidaasay yidhahdeen waxaan oga jeedaa hadda soomaali iskuma dirahaye waxaan oga jeedaa shaygu markuu asaaska yahay haddaan la qabanin hadhow meelaan laga qaban doonin buu gaarhaya hadduu ninkaa intuu ciidanka soo kaxayso shan kun oo nin dul fadhiisiyay saxaabadii oo weerar ah dhibaato badan baa ka dhicdhahay laakiin waxaa ka sahlan aayad intii la sulxo oo la siibto in asagaba la dilo saxaabigu wuxuu maalmo sii socda u u tagay markaasuu ninkii war maxaad ahay nin carabeed baan ahay bu saxaabigu waa isqarin siyaasad buu isticmaalay xuni carbeed baan ahay oo maxaa jira waxaan maqlay bu i inaad ninkan maxamed la madiine joogo ee carab kala gaabshay aada ciidan u dumayso ciidanka inaan ka mid noqdaan iyo imid bui hawsha ayadaa war nin fiican baa soo fadhiisa bu ragga loo baahnaababa tahay yaa tahay qoysahan ree khusaacanhay bu nin abtirka yaqaano wey ciyaal xaafa ma aha yaa tahay soomaaliya baana somali ma soconaysa r qoyskii meesha deganaaba ugu abtirsaday ila kala yaqaanaay markaasuu ma khusacaad taha ayaa ka tahay ree hebel ree hebel uu abtiri soo fadhiisaba markuu hor dhaqaaqayba madaxa qaado markuu ninkii ismajereeyna gogol iyo biyo u keenteed waa ninkii ciidanka dumahaya abaanduulihi buu kala goyey markuu ogaaday nafta inay ka baxday buu daba maray meeshuu ka yimid umuusan cararin wuxuu reerkiiba ku dhex cararay dib buu u maray qabiilka u dhex qaaday buur xagga dambe abuu habeenka fuulay wuxuu dhegaysanayaa meesha loo duulo sida loo diyaar markuu ay sagaal saacadee nins dambe la gaadhay buusan ka soo degay madiinuu soo aaday haddaad iska reerbaadiyata aan hawlaha aqoonin marka ninka dishay waxaad ku noqon lahayd raadkaadii waa lagu soo raadqaday waa lagu dila waa lagu qaban xagga u dabamaray colka wuxuu u birmaday madiino iyo ninkii meeshuu ka yimi la raad qaaday lawaa dadkiibu ku dhex noqday marka xoolihii soo xaroonhayay ummaddii socotay bu dhex qaaday xagee lagu arka raadkiisa raadki waa baaba'ahaya laakiin meesha adugu ka timaad aad ku noqoto raadkaada keliya ka yimi waa lagu raad qaadi raadka oon tirtirmin baa lagu qabanhaya niman waxaaba jira habeenka xataa dadka raadgooya oo ciidda ursadaaba joogaba marku xoolihii u dhex qaaday qayradii dhammayd iyo qabaailkiibu dhex qaaday markay cagtu digta la samray ninkii la soo waayo nis dambe habeenimo la gaadhay galab buu dilay ayuu xeradii gooyay halkii kasoo dhaqa madiinu tagay sideed iyo toban beri ba hawsha kusoo fuliyey si socd sideed toban maalmood ba hawsha ku qabtay nabigu waa u duceeyey ninka asaga waad garanaysaa almuhim sacad nin qiimo badan buu ahaa waxaa laga qaadanaya xadiidka asaga laga qaadanaya carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iraado leeyahay dareenna leeyahay ihtaza lahu carshu araxmaan waa la gilgilay lama dhihine isagaa gilgishay baa la yidhi ilaahay baa gilgilay lama dhihine waa asagaa gilgishay ficilka isagaa loo tiriyey marka inuu dareen iyo garsha leeyahay baa meeshaa ku jirta iyo ibaat اcashi lilah taas waa masala majmucan khilaafla cinda ahlilcilmi ahlulbidca qaybo kamidana xataa ma diidano muxuu ahaayey qolya dambe malaaxido ah oo hayriyaad badan diiday mooye xataa ahlbidaca iyo suniyiintu muran hawshaasi kama qabaan ibaatu carshi lilahi subxaana wa taala masail kale oo ka dambeya un baa laisku hayaa idan baabkii soo socday khatam nabuwa bay xadiidkun un qayb ka mida yahay labada garab salkooda inuu ku yaalay bay inoo cadays bayna katifayhi waxaana soo marro cad in dhanka bidix uu badnaa waxay culimadu isweydiiyeen maxaa astaanta nabinimada loogu dhejiyey garabka salkiisa waxay culamadu leeyihiin aaaar iyo axaadiis timidna u daliishadeen calaa dacfin fiiha waa shaydaanku meeshuu ruux ka galo wey shaydaanku markuu rabo inuu kuwaswaasiyo dhanka bidix oo garabka salkiisu kaasoo galaya kadib buu udhacayaa qalbiga wadni udhacahaya marka meeshuu kasoo geli lahaa waxaa lagu dhuftay tin baraa lagu dhuftay maca salaam dheefta oogu jirtay wadnaha dhexdiisana nabiga waa laga saaray ti la dilacshay oo baa laga saaray xigmihii iimaan baa lagu shubay meeshii madhalka ahaydna waaba laga waa laga mxuu ahaa sharuutee laga xidhay marka xikam xikmadaasaa ku jirta culmada xaafidka qadiyadda aad u sharxay nawowi iyo qaadi ciyaad oo qadiyadda ku dagaalamay ayuu u garsooro wuxuu qaadi ciyaad baa ku gar leh qadiyadda xadaana axmed ibn cabdad adabiy shaylana soo mara waa sheekhu man sheekhu sheekhu alarbaca wa muslim asunan wa muslim wa cali bni xujr bn yaas asacdi wayru waaxidin jamaaco dhan baa noo warisay bu xadiidka cali bn xujrin ayuu sheeku yahay hmm. maan soo marray msuu nagu cusub yahay haye sheekhu man sheekhu tirmidi faqad mase waxbaa la socda sheekhu tirmidi wanasaa baa la rabaa inuu noqdo ali ibn xujr bn ysad sacdi qaalu waxay dhaheen jamaacadaasi hayru waaxidki baa ku jire xadaanaa ciisa bn yunis ibn isxaaq asabiici can cumar bni cabdilaahi mawlaa ufrata cumar abdillahi mawlaa ufrata shalay soo maray waa nin daciifa laakiin waxaa nidhi waxaad moodaa inuu yahay nin saduuqa xasan ali darjamada markaa dib loogu noqdo qaala wuxuu ihi imaamkaasi xadaanii ibraahim ibnu muxamed min waladi cali bn abi alib sanadka sidiisaan kusoo maray isagoo sidaan xusuutaan mooy isagoo dheer xadiidka dheeraye haraa'ibka ku badnaa inay qaamuuska ahaa iyo mucaalaqatu sabcaha ahaa xadiidkii sanadkiisii wey xadana ibrahim ibn muxamed min walad cali bn abi aalib waa ibrahim ibn muxamed ibn ali ibn abi aalib weeye muxamedkana waa maamed kal maamed albaqir maamed albaqir ninka la ohan jira maamed ali albaqir ninka la odhan jiray wey waa maxamed ibn ali ibn xusein ibn ali bn abi aalib sidaasay iskugu xidhan yihiin qaala wuxuu yihi marka ibrahim kaana caliy cali wuxuu ahaa idaa wasafa rasuul allah rasuulka markuu tilmaamo saasuu odhan jiray waa inaga soo maray laysa biawiili walaa bilqasiiri xadiidkii dheeraa fadakara alxadii xadiidkii buu sheegay weeye cali biuulihi maca ulihi dherarkiisa sao lala xadidki anu soo maray dheeraa wa qaala maxalu shaahidki waa kani bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda waxaa ku yaala khaatam nubuwati nabinimada faraatigeeda ama astaanteedii baa nabiga kaga yaalla wahwa nabiguna iyadoo sidaa tahay khaatam nabiyiin faraatibaa ku yaalay iyo tiimbare ilahay ku dhuftaa ku yaalay wamaca daalika xaqaana ambiyadoo dhan buu nabigu u dambeeyey gunaard uu ahaa khaatama nabiyiin ambiyada intaa lasoo diray buu u dambeeyey haddii nabiyla nabiya la yihahda rususha waa ku jiraan xadaana maxamed bashar bundar shaikhu ljamaca qaala xadana abu caasim annabiil abu caasim annabiil baa loo yaqaanaa caan ku yahay abu caasim waa kunyadiisa nabiilla waa laqab uu caan ku yahay wey ama magaciisu daxaad ibnu mahlad baa loo yaqaanaa daxaad ibnu makhlad baa loo yaqaanaa قال xdثna عزرة عزرة بن ثابت قال xdثني علباء بن أحمر اليشكري قال xdثني أبو زيد عمر عفوا عمر بن أخطب الأنصاري قال قال رsuuل الله رasuulka ilah وxuu igu yidhi يا أbا زيد أdن miنيi فامسح ظهري أبو زaيد baa nabigu u yeedhay waa صحاaبي cمر بن أخطب الأنصاري nabiga wuxuu ku yihi yaa abaa zayd abaa zaydow udnu mini iisoo dhawow iisoo dhawow famsax dahri dhabarkay gacanta mari famasaxtu waxaan gacan marshay dahraw dhabarka nabigaan gacanta saa u mariyay fawaqacad waxay ku dhacday asaabicii farahaygi cala alkhaatami faraatigii bay taabatay qultu waxaan wamaa alkhaatamu qultuda waxaa iskale tii ardayga taabiciga baa iskale oo cilba ibnu axmar alyashkuri baa saxaabiga weydiinaya qadiyadii wuxuuna marka yidhi wama alkhaatam khaatamku muxuu yahay ila saxaabiga asagoo khaatam waa og yaha wuxuu yahay qaala wuxuu yihi saxaabiga shacaraatun tima weeye mujtamacaatun ururay waxay lahayd tima yar ood yix moodo oo yaroo kuusan bay lahayd meeshu meeshan soo kuusan hilibka soo kuusana xaggana guduudan ama madow ee koobana urursan tima yar baa ku yaalay marka timihii u tilmaamay shacaraatun timo weeye mujtamacaatun urursan timo la urushay oo meesha lagu ururiyey baa weeye bacdu riwaayaat aan sugnayn waxay sheegaan khaatamka halkaa nabiga garabka kaga yaallay salkiisa meesha ku aadanaya marka laabtaan uu kaga yaallay halkan iyo halkeeda kaleba oo timir kasoo dhacay ah ba halka ka soo baxay ayay bacdu ahlicilmi eh, ayagu wariyaan riwaayaatna ku yimid riwaayaadkaasi ma sugno halkaa meelbasa ayay ahayd oo garabka bidixi salkiisa ah timaha basana ma ahayn hilib soo taagan oo soo yar kuusan oo jidka ka kuusan bay ahaydoo baxdin aad moodo ama aad tulux oo kale aad moodo xaggana madow iyo gudu isgalo oo baroon ah ee timahaasna korkay kaga yaaleen xadiidku markaa sanadkiisu waa sanad saxiixa weeye marka qoyana waa xasan bay leeyihi xasan bay leeyihi ninkan cilbaa ibnu axmed alyashkuri ayaa saduuqa cindahum ah xadaanaa abu camaar xuseyn bn xurayt alkhuzaaciy almarwazi waa shaykhu ljamacati ibna maaja shaykhu ljamaacati ila bna maaja fainahu yarwi an kitaabihi yarwi canhu kitaabatan ama ibnu maaja isagu sheekood waxba kama maqale kitaabtiisii uu helay oo u idmay marka kaana yarwi can kutubi abu camaar ayuu markaas wa ka war abi camaar xadana abu camaar xusein alxusein bn xurayt alkhuzaaci qaala wuxu uhi imaamkaasi xadaanaa caliy ibn xusein ibn waaqid almarwazi qaala wuxuu uhi xadaanii abi aabbahay baa ii tabiya xadiidka cali baa odhanaya aabbahay baa ii tabiy aabbihiina waa xusein ibnu waaqid almarwasi wiilkiiyo aabbihiiba waa saduuqaan wiilkiiyo aabbihii cali bnu xuseyna waa nin saduuqa xasan alxadiida odayga xusein ibnu waaqid almarwasina waa nin saduuqa xasan alxadiid weliba odayga ayaa sii xoog badan baad moodaa nimanna cali bay rajaxaan qaala wuxuu uhi xadatanii abi aabbahay baa ii warramay qaala xadatanii qaala qaa'ilka dambeda waa aabbaha aabbihii xusein aha xadatanii cabdullahi bnu burayda qaala wuxuu yihi cbdullah bn burayda samictu abi e, burayda bn xusayb alslami aabihii baa saxaabi ah aabihii burayda bn xusayb alslami radi allahu tacaala canhu yaquul qaala e, e, aab aabbahay loobaa maqlay buu i jaءa salmaan alfarisi salmaan alfarisi baa yimid ilaa rasuulilah rasuulka ilaahi buu u yimid sal اllahu alayh alih wasalam xiina waktigii qadima almadiinata madiina uu soo galay markuu nabigu madiina yimid isagoo muhaajir ah salmaanna wuu sii joogo waadilqura waag hore addoon ku ahoo nin yuhuudiga ku addoonsanaya kadibna ninkii yahuudiga ahaa nimay ilma adeer yihiin baa yimid oo ka iibsaday madiina marka ayuu joogaa oo uu addoon yahay ka shaqeeya beer ka shaqeeya bimaa'idatin xeeruu nabiga u keenay xeeruu soo qaaday isagaa ka sheekeeyo wuxuu ihi markaan maqay nabi maxamed ba waa dee qiso dheer buule waa taqaanaane qisadiisi dheerayd markay soo gabagabdooyey wuxuu ihi marka ninka u dambeeyey ee camuuriye joogay mise nasiibiin nasiibiin joogay dhowr nin buu soo maray nin camuriye joogoo raahib ahaa oo nin fiican ahaa nin mawsil joogoo nin fiican ahaa nin camuriye joogoo nin fiican ahaa nin nasiibiin joogo ninkaa dambe iyo wuxuu ku yidhi waxaad ii sheegtaa diinkan fiicanaad haysato ee baqaaya diini ahlkitaab ka dambeeya qiimaha badan wax maanta adduunka haysta ood ii dardaarmi ma jira maya raggi ilaa midka hortay bay dhammaadeen anaa u dambeeyey laakiin waxaa kugu soo dhow buuo hadda fooda kugu haya xilligii nabi uu soo baxaayay nabi carbeed baa soo bixi doona oo ardulcarab carab ka soo bixi doona oo magaalo magacaa la yidhaahdo nooca noocaasna u eg buuna kasoo bixi doonaay haddii aada awoodo halka aad buu isagoo marka ah, salmaan iska shaqaysto oo halka iska joogo xoogu xayna tabcaday iyo xoogow lo ah yuu maalin dambe wuxuu arkay niman waddan carbeed ka yimid oo tujaar oo ganacsato ah markaasuu yii waxaan loda da aan leeahay iyo ariga intaad iga naga qadanaysaa oo waddan carbeed ma ugu samaysaa niman reer bani kilaab ah markaas waxay dhaheen ha lodii buu siiyey arigana wuu siiyey wuxuu rabaa keliya inay gaadhsiiyaan waddan carbeed say u soo wadeen markii waadi lqura ay keeneen bay dulmiyeen waxay dhaheen addoon baaba tahayba ilan dhulla kaa dheer muxuu ahay <laughs> cerna kaa dheer wey farisiin wuu ka soo tegey nimanka nasaarada ahaa ee uu kusoo korayn uu kasoo tegey idan yahuudi waadi lqura beer ku bay ka iibsadeen wuxuu war addoon ma ihi nimankan way qaaimeen lo baan siiyey oo ai baan siiyey mushkaayad bay iga soo qaateen ujuur inay waddan carbay ugu simaan xor baan ahay lagama dhagaysan fooda lawe waa la adoonsan xogtii iyo marka dardaarankana weli u hayaa haddana waa dambe ayaa madiina mid joogay oo reer bani qurayda yahuudi ah ay eh, ayaa u yimid kii waadi quraa joogay wuxuu i addoonkan muxuu aha qiimaha badan wuxuu i waa dhow ber iibsado waa nin anfacay walaalw maan kaa iibsado iga iibso madiinaa la keenay adoo isagoo marka beer ka shaqaynhay yuu nabigu madiina yimi markuu ogaaday in madiine nabigu soo galay isagoo geed timira saaran waliba timirta hagaajinay sayidkii yahuudigan uu hoostiisa fadhiyo yaa nin kala yimid oo yahuudi wuxuu ihi ma maqashay kuwii reer bani qayla ahaa waa ayaydii ansaariya nimankii reer bani qayla ahaa lacnada ku dhacday allaha baabi'iye maanta maanta wuxuu ihi waxay eh, ku xunsan yihiin nin maka ka yimid oo sheegay inuu nebi yahay intaasaa laga raacay salmaan marka waxbaa qolub yidhi nin maka ka yimid oo carbeed oo muhaajir oo madiine yimid ayay maanta ansaari soo dhawaynaysaa inkaaraha ku dhacdeen si halhalilu geedka uga soo degay wuxuu i inaan ka dhaco waan gerirayn jacaylkii maxabadu nabiga u qabay ayuu geriray inaan geedka kasoo dhacan ka yaabay waan soo degay markaasaa idhi maxaa tiri ninka warka wada maxaa tiri nin nabi carbeed ah sayidkii baa xanaaq arbaaxu fari iyo indhaha gooyey hawsh maxaa kaa galay waad eebtanadi ku noqo shaqadaada maxaa kaa khuseeya hawsha adaga may waxba igama khuseeye war un baan maqlo waan hubsan hayay buui hadduu dhe xog baan hayaa oo dardaaran baan qabay meligii baa galay sheegi maayo wuxuu i war baan maqlay inaan warka hubsado un baan usoo dego ninka weydiiya hadday saa laisku dilay waan iskaga tegay buui geedkiiba kor iskaga fuulay kadib go-aan buu qaatay galabta inuu nabiga aado markii shaqadii u dhameeyey uu dambiil timira soo diyaariyey wuu soo qaaday nabigu u yimid wuxuu nabi maxamedow nin socotaan oo musaafirna waa tahay dad qurabo oo muhaajiriin oo masaakiina waa kula socdaan hantidanna waa sadaqo lai dhiibo in badan aan diyaarin hayay marka inaan dad masaakiin dad bahansiiyo muta ayaan ku talagalay axad idinka mutana ma arkee sadaqadan hooya nabigu gacantii buu ceshaday wuxuu yihi saxaabay cuna hoostu ka xaray wuxuu hi haadihi waaxida xog wuxuu hayay nabigu inuu sadaqada cunin ninkii dambaa tilmaamo badan siiyey sadaqa ma cuna hadiyadu aqbalaa noocaasuu u ogyahay citaalkiisu waa sidaa xilligaasu soo bixi doona aabbihii waa agoon adeerkiiba xog dhammaystiran buu hay wuxuu idhi haadihi waaxida mar hadduu maanta sadaqada diiday berri baan iska leenahay wuu noqday berri baa dana soo qaaday intay leen wuxuu nabi maxamedow shalay waan ku arkay buu ihi inaadan sadaqadii adan cunin wa haadihi hadiyatun laka akramtuhaa akramtuka bihi biha waan kugu karaami waa maamuus sadaqa iyo hadiy far baa udhexeeya hadiyadu waa shay loogu talagalay xidhiidhin iyo taxaabub iyo maamuusin iyo xurmayn iyo sharfid sadaqana waxaa logu ta lagu dhawaasho nooca dambaka shaksiyadaada iyo noocaada iyo muuqaalkaada wax ixtiraam ku xidhan ma aha waa ataqarub ila allah amaa hadiyadu takriim baa ku jira iyo tashriif baa ku jira markuu nabigu u yidhi salmaan waa hadiy nabigu wuxuu yihi soo dhawaada saxaabadii wax cuna wuxuu hi haadihii waa maxay waa haaniya u socday wuu ku islaamay horaan bu muhaajir buu ahay hawshaas usoo tagay waa la dulmiyey hawshaas u socday idan saasoo ku islaamay qadiyaddiibu marka ka sheekaynaya wuxuu ihi jaaa salmaan alfarisi baa yimid ilaa rasuuli llaahi xiina qadima almadiinata markuu nabigu madiina soo galay bimaa'idatinba oo la yimid xeedho iyo weel calayha uu ku dul sugan yahay ay fiiha bay ka dhigan tahay ruaban timir curdan ah alayha ay fiiha ruaban ruab baa ku jiray ruabku waa timirta curdanka ah fawadacahaa markaasuu dhigay xeedhadii bayna yaday rasuulilah fawadaahaa baa sax ah fawadaahu baa bacdu nas qoraya lakin fawadaahaa baa sax ah fawadaahu hadii la dhaha ruabkiibuu noqonaya haddii fawadaaha la dhana xeedhadii bay noqon maaidadii saasaana wanaagsan fawadaahaa ariwaaya maxfuuda sidaas w bayna yaday rasulilah bay xeedhadii dhigay faqaala wuxuu yihi nabigu yaa salmaan maa haada salmaan maxay tahay tani mahadiya ma sadaqa maxay tahay faqaala salmaan wuxuu ihi sadaqatun calayka weeye wa calaa asxaabika sadaqa aan kugu sadaqaysana un aan la ugu dhawaanayna weeyo adiga rasuulka iyo asxaabtadaba aan ku sadaqaysano faqaala nabi wuxuu ihi irfacha xeerada qaad fa inaa anagu haddaan ambiya nabi maxamed iyo aalkiisa nahay laa naakulu sadaqa sadaqa ma cunne qaadoo saxaabadaa ugeebaa nabigu yihi saxaaba kale halka fadhiday buu nabigu qaad ugaxday riwaayada axmed baa caddaysay qaad xeedhada nimankaa ugey buui qaala wuxuu ihi saxaabigii buraydaaba hadlahaye farafacahaa xeedhadii buu qaaday salmaan fajaءa algada berridii buu yimid bimili buu la yimid fajaءa algad berri buu yimid bimili mili maaida xeedhadii rutabka ahayd ee timirta ku jirto kalo haddana soo qaaday fawadacahu bayna yaday rasuuli الlah wuxuu dhigay xeedradii ama ruabkii bayna yaday rasul lah sal slam faqaala wuxuu hi ma hada ya salma ma hada ya salma salmano tani maxay tahay tii shala waan garanay faqaala wuxuu hi hadiyatun laka nabi maxamed waa hadiyo adiga aan ku hadiyeeyey faqala rasuulilah rasulka rasulka ilah wuxuu hi liasxaabi ku yidhi ubsutu gacantiina fidiu cuna weeye soo dhawaada ila soo cuna anna waa cunhaya ayna wada cuna hadiyo wey tii hore laakiin sadaqa idinkay khaasatan ku tahay mid saddexaad marka laba calaama haya nabigu inuusan sadaqada cunin waa ogaaday inuu hadiyada isticmaalna wuu ogaaday mid saddexaad kaatunkii iyo astaantii nabinimada ayuu hadda fiirinaya uma nadara wuxuu eegay salmaan alfarisi ila alkhaatam maalinkaa dambe maalin dambe xadiidka waa mukhtasare labadaa markuu helay buu iska noqday haddana maalin dambe nabi maxamed oo xabaala iyo cumaan ibn madcuun ama saxaabi kale oo dhintay xabaalayo baqiica alkarqad iyo janaaza dul jooga ayuu salmaan ku soo baxay wuu yimid nabigu agga dambe ka maray markaas wuuu doonay nabigoon dareemin inuu arko hawsha ayada ila waba baaranhayaay nabig marku ugu dareero ninka la gaafa wareegahaya inuu doonahayo inuu faraatiga arko markaasuu nabig u baneey uma nadara ila khaatami faraatigii buu arkay oo calaa dahri rasul lahi rasulka ilahi dhabarkiisa ku yaala fa aamana bihi waa rumeeyey idan mar hadday saddexdaa israacday waa dhammaata hawshi kumbiraad bay noqotay marka waa rumeeyey wa kaana lilyahuud nabigaa marka wuxuu ku yidhi eh, markuu islaamay nabigu ku yii kaatib nafsaka ayuha alfarisiy ninkaan farisiga o waxaad yeeshaa ismukaatabe bimacnaa sayidka kulaha yahuudiga ahaa waxaad ku tiradaa war xoolaanku siday xore xoolo igu dhigo waan kuu keenaya marka aan xoroobi oon muslimiinta ku biiro oon jihaadkii halkan ka qayb gale markaasuu kii yahuudiga ah, waan ku kitaabay waxaan kaa rabaa saddex boqol oo geedoo timir haddaad ii tallaasho saddex boqol oo geed oo timir haddaad tallaasho oy kadibna baxaan afar boqol oo afartan oo qiyadoo dahabaan idin keento waa ku xorinhayaba waa tacjiiz shuruud tacjiiziya wax suuragala ma aha fii caalam alwaaqic marka la fiiriyo amaa hawlaha nabi maxamed karaamaadka iyo mucjizadka ambiyada gooni wey laakiin marka la qiimeeyo saddex boqol oo geedoo timir ah nin ansaaroo bixin kara ma laha saddex boqol oo geedoo timir ah waa beel asinto dhan wey wuxuu ihi waa inaad tallaalkeeda keento oo tallaasho wada baxaan oo midna uusan ka afqormin uusan ka bixin waa xujo waxaan ka on kaa rabaa uhi afartan uuqiidadoo dahaba halka uqiid waa afartan afartan dinaar wey marka afar afar afartan eh, muxuu ahaay afartan ku dhufo waa maxay waa kun iyo lix boqol soo maaha soo kun iyo lix boqol oo dinaar maaha kun iyo lix boqol oo dinaar calaa dinaar waa afar garaam iyo badh wey calaa dinaar waa afar garaam iyo badh afar kun oo garaam lix igu dhufo afar waa labaatan iyo lix kun iyo laba boqol oo garaam oo dahabaan kaa raba lix kun oo garaam oo dahaba waliba laba boqol kusii daro xagee laga keenaya adduunka maanta li lix kun oo garaam oo dahab iibin kara adduunka waa ku yaryahay ama waa waa naadirba kolley soomaalia laga heli maayo xagee laga keenaya marka waa xujo wuxuu rabaa inuusan meel lagu dhaqaaqin nabigu u markuu waayahay nabigu u yimid nabi alla wuxuu waan kaatabtu nafsi laakiin saddex boqoloo geed saddex boqoloo geed oo timir inaan tallaalo ay baxaan iyo intaasoo dahaba laga rabaa nabigu wuxuu ihi eh, aciinuu akhaakum ansaar buu la hadlay ila muhaajiriin beera malah ansaar baa wuxuu walaalkiina caawiya oo waxaad keentaan geeda timireedka keena saxaabi baa labaatan geed keenay mid soddon buu keenay mid konton buu keenay mid shan iyo toban mid toban waa la uruuri waa la xoologooy markii loo xooday saddex boqoloo tallaal bay keenoo timir ah markii la keenay nabigu wuxuu yidhi dhulki lagu talaali lahaa ee yuhuudiga u lahaa adugu soo diyaari godku soo qod markaad godku soo diyaariso ii imow ii soo sheeg salmaan faris waa dhaqan wuxu wa halkin kaalmeeye saxaabaa raacday godki bay la diyaariyeen saddex boqoloo god bay la qodeen nabigu wuxuu yihi anaa tallaali unka idhi dhiiba hal xabin iska qudhin baa la rabaa geedaha hadduu geed ka halaabo bixi waayo xornimada socon mayso nabig marka an yuhuud baa kala baxayne idinku idii dhiiba maanta nabigaa marka loo dhiibaa waa geliya waa caradii ku ragaan horu geed kasii baxaa saacaddiiba waa baxaa laan kalu bixiyaaba laba boqol sagaashan iyo sagaal geed buu nabigu tallaalay hal geed baa markuu cumar yidhi n aan tallaaba cumar baa xabad ku daray xabaddii baa alawday xabadda cumar way ba'day way bixi weyday riwaayada taasay ku imanaysaa adugu marka saddexdii boqola geed geedka markuu bixi waayo nabigu kan yaa tallaalay kaasaa le cumar baa tallaalay oo yidhi adugu bal xabad aad ku darsata meesha nabigu wuu fujiyey mid cusub baa loo keenay wuu tala markayna way baxday saddexdii boqola geed shardigaas waa meel baa la saaray wuxuu nabi allow geedihii waa baxeen allaha ku barakeeya waxaa i hadhay laakiin afar xoolihii baa hadhay kaba daran geedaha waa imsa waa afartan uuqiyadooda dahaba lagaa raba uuqiyadiina waa afartan bay qaadaa gooni ah masaasahaa markii ilaahay wax noo keenay iga soo wardan baa la yidhi saxaabaa duulay gaala la soo jebiyey xoolo nool baa laga soo helay dahab waxaa laga soo helay la-eg ukun la-eg wax yaroo ukun ah waay markay u badato hal uqiyad bay noqotaa ama maba gaadhaba shan dinaar bay noqota toban dinaar nabig wuxuu yihi maa facala alfarisiyu ninkii reer faris muxuu sameeyey nabaa la weli waa adoon baa la yidhi xoolo lama saynin u yeedha bu waa loo yeedhay intii reer dahabkeed baa loo dhiibay waxaa la intan qaado nimanka uga sarif xoolihii oga go wixii soo haraan soo celi wuxuu nabi allow tar xaggey gaadhaa toban dinaarba ma dhanne waxaa le hawshaa ka bixi ilaahay baa kuu kaalmayn oo kuu barakayne ka sarifo kun iyo lix boqol oo uqiidoo dahab markaad ka goyso baaiga soo celi wuu qaaday wuxuu la tegay qolyihii dahablayaasha waa la sarifa waa la wadaa baasha halkeediiba taagan tahay waa wala wadaa markii afartan uqiid laga dhamaystiray iyadoo sideedaba nabiga u keenay nabi lwaata bu nimanka dantood waan siiyey saasuu ka xoroobey salmaan wuxuu intaa ka dambeeyey dagaalkii khandaq buu ka qayb galay uxud iyo marka waxaa dhaafay bader waxaana u dhaafeen addoon buu ahaatay kaana munshakilan biriqi wa khidmati mxu alcabd qadiyadaasoo kooban buu hadda sheeku markaa riwaayadan ayay keentay wa kaana wuxuu ahaa salmaan alfarisi lilyahuud yahuud ayuu markaasi adoon u ahaa wy ee wakaana cabda lyahuud baa loo jeeda aw mawla lyahuud faاshtaraahu rasuul la rasuulka ilahi baa soo iibsaday bmacnaa oreeyey wuxuuna ku xoreeyey bikada wakada dirhaman riwaayaadka qaarkaa dahaban wey dahab inuu ahaabay riwaayadku u badan yihiin faاshtaraahu rasul la sl slam bikada wakada dirhama culamadu waxay leeyihin riwaayada dirhamka raajixsano uuqiya inta badan waxaa loo isticmaalaa fidada fidadaa loo isticmaala uutiya hadaad maqasho marka waxay leeyihiin almuhim ikhtilaaf rawaad ilaa xadhiba ma laha faishtaraahu rasuul lahi bikada wakada dirhaman yani afartan oo qiidoo dirhama yuu kusoo iibsaday kada kada waa tiradii lacagta ayaa la sheegahaya calaa an yagrisa naklan maca an yagrisa weeye weliba intaa basa ma ahe weliba inuu timir tallaalo saddex boqol oo geed ah calaa an yagrisa weliba inuu tallaalo ku xoroobahayaa naklan timir oo fa salmaanu fiihi xataa tacama oo weliba saddex boqol oo geeda timirta la talaalo ay baxaan ay dhasho ilaa midhaheeda la goosto id tallaalo iska tag ma ah waa inaad tallaasho oo timirtaa baxdo ay dhasho timirta mim sana ku baxda idinkaa timir waaa toban sano taan maray meelaha taqriiban mise waa shan sano ya shan iyo lix sano meelaha in la sugo wey timir waa neef geela <laughs> neef geela meeshu ku taabagalo un kale un wey ma hawl culus timirta talla ha baxdo geedna inuusan ka bi'in wamaca dalika ay baxdo oy dhasho idan riwaayadii axmed baa cadaysa nabigu markuu saa u tala geedka waa baxaa isla markiiba waa kala rudmaa laamihiisii gacan timirna waa soo daahiyaa ma aha ada wax la sugahayo isla markaasay dhalaysa timirtu yuhuud way yaabta iyagoo mucjizaadkaas iyo aayaadka iyo baraahiinta cadcad arka lagu kari maayo inay diinta qaataan ninkii ilaahay muxuu aha shaydaan uu kabageliyo la kari maayo ilahay usan hanuun iyo daala doonin oo fayacmala salmaan salmaan uu ka shaqeeyo fiihi fi nakli xataa tacama ilaa ay la quuto dhasho bimacnaa xataa tacama ay bislaato oo dhashaa loo jeeda faqarasa rasuulula rasuulka ilahi baa talaalay anakla timirtii nabigaa tallaalay ilaa naklatan waaxida hal timira hal geed mooye harasahaa cumar cumar uu tallaalay mooye faxamalat الnaklu timirtii baa dhashay min caama isla sanadkii bay dhashay sanadkii la abuuray la tallaalay bay dhashay walam taxmil annakhlatu timirtii cumar uu tallaaday halkii geedna ma dhalin fa qaala rasulla rasulka al wuxuu yidhi maa shanu hadihi nakla geedkan maxaa kuwa kale ka duway laba boqol sagaashan iyo sagaalkan baxaya dhalay maxaa kan ka reebay xaalkeedu muxuu yahay maa shanu hadihi nakla fa qaala cumar wuxuu ya rasul ana harastuha nabalo anaa tan tallaalay wey tanoo kale waa laga dhuuman jiray saxaabadu waa ahlu sidqin wa amaana wey nabalo anaa sameeye kuleeyihi iimaan iyo tawxiid iyo sidqi baa ku jira khayaana ma yaqaanaan haddii meesha meel ceebad wey haddii haddii nin soomaaliya hawshan lagu qabto wuxuu dhihi lahaa ma aqaan wax sameeyey waraa ma hayo matahmisa ma ah wax tallaalay garan maayo mindhaa un ma aqaan naba alla wadaa tallaalay laakiin si fiican bay dhulka u qabsanin wuxuu raadin lahaa ninka soomaalida laakiin saxaabada hawshaa ma yaqaana xaadibba intuu waraa qoro sir bixiyey baa gebageba la dhigay oo asaga loo yeeday oo kitaabka la keenay cumarna seef la taagan yahay yaa sameeyey ma adaa qor haa nabi alla anaa qoray uu taagan yahay inkiri maayo nabi alla anaa qoray ahlu sidqin wa ammaano ahlu nifaaq ma aha wixii doonaha ka dhace waa inay runta sheegaan runtaasaa lagu yaqaana faqaala cumar ya rasuul اlah ana harastuha fanazacaha rasuul lahi rasuulka ilaahi baa siibay geedkii buu siibay faarasaha mar labaad buu talaalay faxamalat micaamiha intuu nabigu soo bixiyay haddana ku celiyey godkii isla markiiba socota dhaqaaqday tolkeed bay raacday faxamalat mincaamiha waa xadii xasan ah weeye xadiidkan isagu bacdu ahli cilmiga waxay leeyihiin qaybtan cumar wax ku godaysaa suuragal ma aha hawshaani suuragal maa qolyaha waay ka markay hawshaa qaadan waayeen yay sanadka qodqodeen sanadka markay qodqodeen waxay ka soo heleen xusein bin waaqid almarwazi fii riwaayati can cabdillahi bni burayda fiiha nadar oo axmed xambal baa inkira oo wuxuu leeyahay riwaayaatu xusein bin waaqid almarwazi can sulaymaan bni burayda waa صaxiixa amaa can cabdilaahi bni burayda fiiha nadar marka waxay dhiheen axaadiista kale o dhan waxay tilmaameen saddexda boqoloo geedba nabigu inuu tilma tallaalay baxshay hawshana sida ay ku hagaagtay xadiidkan ku gadaal xoorahaya cumara ee hawshii saxaabiga wax sakarada ka dhigahaya waa min manaakiiri wa afraadi xuseyn waaqid almarwasi fii riwaayati can cabdillah ibn burayd halkaasi la istaagay niman fartageliyey laakiin abu zakariya xabn maciin eh, oo mutashadid lagu tiriyo asagu wuxuu leeyay axaadiiu xusein bn waaqid almarwasi can cabdillahi bni burayda eh, can abihi burayda waa sixaax axaadiis sugan buu le sixaaxa weeye ra'yigaa dambaana loo badan yahay marka ra'yigaa dambaana xoog marka waa xasan xadiidku dhib soo ma laha ceebna kuma aha inay beer ba'do cumar ceeb kuma aha dad baa intay beero dhan abuuraan bay ka ba'aan halgeedoo ba-ima dhib baa ku jira laba boqol iyo sagaashan iyo sagaal baa baxday mid ba-ima culaysba waa hawlo adduunye marka qadiyadda ayada waa qadiyad iska fudud xadidkuna uu sugay miyaan baabka gaari karaa mise waa makaan iska istaagaa adaa bilahi tawfiiq